bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala alimaam abulxusein muslim bn xajaaj bn muslim alqushayriyi naysaburi raximah llah xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi fii baabi alfarci walcatiira wuxuu ku saabsan yahay alfarcu waalcatiiratu farcu ama baabu alfarci farcigu waxaa weeyaan sida noo imaan doonta waa in la gowraco neefka ilmaha u horreeya uu ku curtay qaalinta geela ah oo kale ilmaha u horeeya ay dhashay ku curato ayay gowrici jireen ayaga oo oga jeeda in owlaad badan iyo farac badan iyo taran badan ay yeelato ayay gowraci jireen catiiraduna waxaa la yidhaahdaa rajabiyana waa la yidhaahdaa bisha rajab ayay xoolo gowraci jireen riwaayaadka qaarkood liaalihatihim wa asnaamihim asnaamta ay caabudaan bay u gowraci jireen bisha rajab farcuguna waa awalu nitaaji libil ilmaha u horeeya ee neefka geela uu ku curto ayay iyaguna gowrici jireen aalihadoodii iyo caadaad iyo curf acraaf ay lahaayeen iyo caada ay u qabeen inuu xooluhu saa ku badanayaan ayay u gowrici jireen labadaba waa la diiday oo waa la nahiyey inuu qofku xoolihiisa uu iska gowracdo isaga oon muddana u yeelaynin billa u yeelaynin makaanna ku khasisaynin ilaahay dartiina u gowracayo iyo inuu dadka wax ugu qabto wax ay cunaan hadday noqoto martigelye iyo hadday noqoto fuqarada xogow loo yar waasiciyo cunto la siiyi iyo walaa'imta noocaasa waxba dhibaata ah ma laha iyada oon lala imaanaynin wax ibtidaac ah oo xagga makaanka ah ama xagga tilmaanta iyo wasfiga ah ama xagga zamanka ah iyo wakhtiga ah ama xaalka ah haddii xoolaha ilaahay ku siiyo boqolkiiba geela markaad yeelataba haddaad neef iska gowracdo waxba dhibaataha ma leh wayna fiican tahayba adoon muddo gaara ku xidhaynin arigaadi baa boqol gaaray neef baad gowracday fi sunan waxaa ku sugnaa nabiga calayhi salaam inuu soo martiyey nin marti oo saxaabi ah arigii baa nabig arig arigii nabiga calayhi salaam baa soo xarooday wixii oo ninkii ariga la jiray ay ri u dhashay waxarteedina uu wado markaasuu wuxuu yidhi maxay dhashay ma bay dhashay mise waxar waa u sheegay markaasuu wuxuu yidhi soo qaba neef beddelkeedii oo gowrac ninkii martidahabaa wuxuu yidhi kadaa nabi allow ha gowricina asaga loo gowracayo keli u maleeyey markaasuu nabigu wuxuu yidhi adiga dartaa kumaana gowricin keliyeehe adhi boqolaan leenahay oo markuu neef dhashaba mid baa gowracnaa buu yiri nabi sala allah alay wasalam qaabkaasi waxba dhibaataa ah ma laha u fiican tahay laakiin inaad qofku u gowraco sidii jaahiliyada ay sameyn jireen qabla alislaam ama bil fulaan baan u gowracaynaa ama hebel qofka fulaan aan u gowracaynaa tacdiiman lahu oo kale ayaan banaanayn qof marti oo kuu imaada waad ku karaamayn kartaa waad u gowrici kartaa waa diyaafa martiqaad waahay waqti alla waqtigii ilaahay ku siiyana waa iska gowracan kartaa adoon waxba ku xidhaynin amaa taqyiiduha bizamaani aw bimakaanin aw bicadadin aw bisifatin arrimahaas waxaa la diidan yahay ibtidaaca keenay hadday la socoto tacdiim ligayr illah ilaahay kayrkii inaad ku weynaynayso od u gowracaysana shirki bay noqonaysaa oo lagu gaaloobayaa qaala xadaanaa yaxya binu yaxya atamiimi wa abu bakr bn abi shaybata wa camru naaqid ibnu bukayr wazuhayr bnu xarbi abu khaydama qaala yaxya isagu wuxuu yidhi akhbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can الzuhriyi can saciidin ibn musayib bnu xasnin اlqurashi can abi hurayrata cabdiraxmaan bnu sakhr radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam xaw xadaanaa buu yidhi xadiid cusub bilahi xadaanii moxamed bnu raafic sanad cusub wey wcabd bn xumaydin qaala cabdu abarana wqaala ibn raaficin xadaana cabdrazaq qaala abarana macmar ibn rashidi can zuhriy can musayib bn saciid can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa farca ma jirto wax farci la yidhahdo oo hal faraceedoo la gowraco alashaan ayadaasaa wax ku curatay oo inay xoolahaasaa ku bataan baan rabnaa iyo in loo gowraco ma bannaana walaa catiira catiirana ma bannaano oo bisha rajab la yidhaahdo in lala fiirsado gowraca iyo xoolo gowraca in lala fiirsado ma bannaano rajab waa sidii jaahiliyad ay samayn jireen haddii bil bilaha ka mida sidaas kale le waa bil hebel oo xoolaha la gowracna waa sidoo kale way soo gelaysaa marka adoo billa ku xidhaynin makaana ku xidhaynin inaad xoolo iska gowracdo masaakiinta siiso wakhtigii kuu kugu sahlanaataba maanic ma laha zaada ibnu raaficin fii riwaayatihi waalfarcu farac waxaa la yidhaahdaa awalu nataaj dhalmada u horraysa oo hashu ay dhasho kaana yuntaju lahum ay hashu u dhasho fayadbaxuunahu way gowrici jireen ayagoo raba inuu faraceeda bato oo ay noqoto hal taran badan ah, laakiin alla darteeda u gowracdo dhib ma lahaan idhi xadiidkii nubaysha radia allaahu canhu nabiga calayh salaam buu u dhawaa wuxuu leeyahay naada rajulun rasuula allahi sala allah alay wasalam nin baa nabiga u dhawaaqoy wuxuu yidhi nabi allow inaa kunaa nactiru catiira fi ljaahiliyati fii rajabin bishaa rajab baan gowrici jirray xoolaha qaala idbaxuu lilaahi fi ahyi shahrin kaana wabaruu lilaahi wa adcimu ah, bil kastaba ilaahay yani xoolihiina gowracda ilahay dartiina u gowracda ilaahayna u baarifala oo wanaagga iyo daaco arrintiina ha noqoto alla darti quudiya masaakiinta taari ma laha zaada ibn raafic fii riwaayati walfarcu awalu nataajin kaana yantaju lahu fayadbaxuunahu baabu wuxuu ku saabsan yahay nahyu man dakhala calayhi cashru dilxija tobanka dilxija qofkay u soo gasho wa huwa muriidu tadxiya isagoo doonayo udxiyo inuu gowraco ciidda soo socota ee maalinta tobnaad bilaabanaysa dilxija an yaakuda baa laga nahiyey inuu qabto min shacrihi timihiisa aw adfaarihi cidiyihiisa shay-an wax waa la nahiyey bishii dilqacda ayaa dhammaanaysa dilxijo ayaa kuu bilatay tobankaa dilxija maalinta tobnaad waa maalinta ciiddaa wey maalinta ciidda ee muslimiintu ay ciidayaan waxaa bilaabata qurbaan iyo wax ilaahay lagu dhowaado oo gowraca udxiya la yidhaahdaa udxiyadaa qofkii raba niyadda ku haya inuu gowraco tobankaa beri ee ciidda ah ama dilxijo ee bishaa carafa inuu timihiisa xiira ama gooya lama ogolo ciddihiisana inuu jara lama ogolo nahyi baa ku soo arooray waa qofka doonaya inuu wax gowraco wey qaala xadaanaa ibnu abi cumara maxamed binu yaxya almaki qaala xadaanaa sufyaanu ibnu cuyaynata bn abi cimraan abu muxamed almaki isaguna can cabdiraxmaan binu xumayd bin cabdiraxmaan bni cawf azuhri qaal samica saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib baa yuu maqlay oo yuxadiu warramaya cabdiramaan xumaydkaasaa maqlaaya cabdiraxmaan bin xumayd can ummi salamata buu ka wariyey umu salama hinda bintu abi umaya radia allahu canha umu ana nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa dakhalat alcashru cashru dilxija tobankaa bisha dilxija la yidhahda hadday aad gasho qofka uu galo oo bishii la gaaro xilligeeda dakhalat alcashru tobankii baa gashay oo la gaaray wa araada axadukum axadkiin uu doono an yudaxiya inuu udxiyo gowraco falaa yamasa yuuna taabanin oo goynin baa loo jeedaa min shacrihi timihiisa iyo wa basharihi jirhkiisa shay waxba yuuna ka goyni jirkiisa iyo timihiisa midna yuu wax ka goyni cidiyihii timihii xataa haddii xubin iyo maaratay wax uu iska jari raba jirkiisa ku saabsan oo uu rabo inuu iska gooyo dib yar dhigo dib hau yardhigo ilaa uu udxiyadii ka gowraco markaa kadib ayuu wuxuu samaynaya oo tima xiirkii iyo cidiya jarkii uu samaynaya qiila lisufyaan waxaa lagu yidhi fa ina bacdahum qaarkood laa yarfacuh laa yarfacuhu xadiidkan qaar ka mida ruwaadda ma kor yeelaan min xadiidi cabdiraxmaan binu xumayd xadiidka asaga ah ee ka warinayo ka warinaya saciid ibnu musayibin umu salama ila nabiyi looma kor yeelin qaar ka mida ruwaadda eh waase adigu maxaad qabtaa qaala sufyaan wuxuu yidhi laakinii anigu arfacuhu xadiidkan waan rafcinaya ila nabiyi baan u rafcin sala allahu aleyh waaalih wasalam waa masale ay yidhaahdaan culamaau musalax alxadiid fiima idaa tacaarada alrafcu waalwaqfu rafcigii marfuuc iyo mawquuf baa istacaaruday oo xadiidkan isaga ah waa marfuuc iyo waa mawquuf baa laisku qabtay qudima arafcu rafcigaa la hormarinaya inuu marfuucyaa la hormarin lianna fiihi ziyaaratu cilmin qofka marfuuca ka dhigay yaa ziyaado wata wa ziyaadatu hiqa maqbuula waa la aqbalayaa ayib qala wxadaanah isxaaq bn ibrahim qala akhbarana sufyaan ibnu cuyayna xadaanii cabdiraxmaan bn xumayd bin cabdiraxmaan bin cawf can saciid bn musayabin ibnu xasm almaqzuumi can umi salamata radia allahu canha hinda binta abi umayata radia allahu canha wa ardaaha um lmuminiin tarfacuhu saasuu leehay tarfacuhu way kor yeelaysaa xadiidka waxay ka mid yahay alxadiidu almarfuuc xukman baa la dhahaa rafacahu yabluqu bihi yanmiihi riwaayatan fii cahdi اnabiyi min asunah kunaa nafcal kunaa nu'mar waxaasoo dhan waxaa weeyaan amhila lilxadiidi almarfuuci xukman xadiidka marfuuca xukman baa la dhahaa sariixana waa qaala rasuulu llahi samictu rasuula allahi xadaanaa rasuulu llahi wahuwa saadiqu lmasduq marfuuc sariix baa la dhahaa qaala wuxuu yidhi riwaayadaas uu ka wariyey saciid umu salama nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi idaa dakhala alcashru tobankii markuu galo tobankii shidilxija wa cindahu qofka agtiisana uu yahay udxiyatun udxiyo inuu wax gowracu rabaa yuriidu uu doonaya an yudaxiya inuu ku udxiyaysto falaa yaakhudana shacran tin yuuna goynin walaa yaqlimana yuuna jarin dufran cidina dib ha u dhiga arrimahaas ayagaa xikmada maxay tahay ujeeddada waa sunna nabawiya nabiga calayi salaam baa arrintaa noo caddeeyey sunno tahay culimmada laakiin waxay qaarkood sheegaan xikam iyo cilal bay sheegaan ama asbaaba in loola jeedo waxaa ka mid ah qofkan isaga udxiyada gowracaya wuxuu shabahayaa qofkii xaajigahaa ama muctamirka ahaa ama xaajiga ahaa ee hadiyada xaramka hadiyada gowracaya qofka hadiyada gowracaya waxaa weeyaan timihiisii iyo ciddiyihiisii ma jaraayo xataa yabluqa alhadyu maxilla xataa yabluqa alhadyu maxilla marka ilaa laga gaaro maalinta ciidda ah markaasaa timaha la xiirtaayo cidyaha la jartaa xoolaha marka la gowraco gowraca horeeya kadibaa baa tabashadii la xirnaya marka min baabi tashabuh weeyaan qoladaasa la shabahayaa way yidhaahdeen laakiin tashabuh kullia ma aha oo qofkan hadyada gowracaya qofka udxiyada waxay ku kala duwan yihiin udxiyada qofka gowracaya muxrim maaha reerkiisi baa u bannaanoo mukhiidka baa u bannaanoo madaxii buu dadano barafu buu ismarino xaaji wuu khilaafsan yahay laakiin xagkaasuu ka shabahayaa cidyaha inuuna iska jarin timahana uuna iska gurin ilaa udxiyada uu ka gowraco isagoo shabahaya xaajiga hadyada wada isagoo shabahaya cilo kale way sheegaan culammada waxay yidhaahdaan xoolahan la gowracaayo dembi dhaaf weeyaan qofkaana dembigiisa lagu dhaafaa oo naarta lagaga xoraynayaa oo marka neefka la gowracayo dhiigga intuunan dhulka ku dhicin ayaa qofka ilaahay dembigiisa dhaafia u naxariisano ka raadli noqon marka inuu ciddiyahan iyo timahan iyo waxaan oo dhanba ay qufraanu dunuub iyo maxwul aathaam dembigii in la dhaafo ay soo wada galaan oo asaga oon iska jarinoo wixiisi wata dembigaas loo dhaafo xubnihiisoo dhan ayaa la rabaayo xilligaas uu sugo iyaduna way yidhahdeen wallahu aclam waxadaanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaanaa yaxya bnu kahiir alcambari abu qasaan qaala xadaanaa shucba ibnu lxajaaj alwaasidi abu bistaan can malik ibni anasin abi cabdillaahi alasbaxi can cumar bni muslimi can saciid bni musayibin can umi salamata radia allahu canha um lmuminiin ana nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum hilaala dilxija bishii dilxija haddaabaad aragtaan bishii carafa wataa la yidhahdo ibilato wa araada axadukum axadkiina uu doonaayo o cindinayo qofkii an yudaxiya inuu udxiyo gowro ciidda markii la gaaro falyumsik qofkaasi doonaya udxiyada ha ka istaago ha joojiyo can shacrihi timihiisa ha ka istaago waa adfaari cidihiisi una jari qaala waxadaanaa axmed bnu cabdillaahi bnu xakam ilhaashim qaala xadaanaa muxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucba can maalik bni anas can cumar ow camar ibnu muslim bi hada isnaad qofkii markaa timihii ay ku baxaan oo ciddihii ku baxaan oo shaarubta ay ku baxaan oo ciiddii bishii dilxija ama carafana bilashadeeda ay kusoo dhowdahay dilqacda intayna dhammaanin ama sida taal timahaas ka sii jaro ciidahaas ka sii guro intayna bisha ku bilanin oo aan sugi karin toban beri iyo maalinta ciidda in la gaaro marka ka hor baa sii guro iska sii hagaajiyo qaala waxadaanii cubaydullahi bnu mucaad alcambari xadaanaa abi mucaad qaala xadaanaa muxamed bnu camr aleyfi can cumar bnu muslim bnu camaar bnu akmiyat akaymata oo ukaymata aleyfi qaal samictu saciid bn musayib baan maqlo yaquulu leh samictu uma salamata radia allahu canha um lmuminiin baan maqlay zawja nabiy nabiga xaaskiisii sala allahu aleyh waalih wasalam taquulu iyadoo le qaala rasuulu llah rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi man kaana lahu dibxun qofkuu u sugnaaday gowrac man kaana cindahu maa yadbax yadbaxuu uu gowrici rabo faidaa uhilla hilaalu dilxija bishii dilxija hadday belato falaa yaakudanna min shacri timihiisa yuuna ka qabanin walaa min adfaari cidihi shay an waxba xataa yudaxiya ilaa udxiyada uu ka gowraco qala xadaثani اlxasan بن caliy اlxulwani qala xadaثana abu usama xamaad بن usamata اlqurashi qala xadaثanii mxamed ibn camr qala xadaثana camr bnu muslimi ibnu camaar alayثi qaala kuna fi اlxamaam waxaan ku jiray buu lehay xamaam xamaamtu waa meelo qabayska loogu talagalo lagu qabaysto biyo kulul baa yaalla idan iyo dab baa yaallo qofku uu isku kulleen markuu ka soo baxo xamaam saasa lagu bixiya biyaha kulul baa la dhahaa halkaasaan ku jirra oo ragguna meel bay gela haweenkuna meel bay gelayaano waa lagu qabaystaa biyaha kulul baa lagu diyaariyaa saasay ahaan jirtay qubayl aladxaa ciidul adxa oon la gaarin oy laakiin soo dhowdahay qubayl tasiiru qabl wey qubayl ladxaa ciidul adxadii wax yar un ka hor ayaan waxaan ku qabaysanaynay xamaamka meeshaana waxaa loogu talagalay in lagu qabaysto laisku nadiifiyo oo timaha laiskaga jaro oo waxyaalo logu talagalay simajaridaasaa dhex yaallo oo lagu diyaariyaa faalaa fiihi waxaa iska zuuliyey dad timihii fiihi fi lxamaam naasun dad yaa waxay isku dharoobeen oo ismarmariyeen nuura nuurad bay ismariyeen baasha nuuradda la yihahdo iطalaa fiihi naasun dad baa waxay ismarmariyeen nuura nuurad bay ismarmariyeen ama jas fa qaala bacdu ahli lxamaam dadkii xamaamka ku qabaysanaya qaarkood baa waxay yidhaahdeen ina saciid ibna musayibin saciid bnu musayib yakrahu haada waa nacaa arrinkaas wixii oo dilxijo la joogo oon ciiddii la gaarin in timihii laiska jaro oo mubaada iyo waxyaalaha timaha lagu guro in laismamariyo ayuu diiday ow yanaa canhu waa nahiyey falaqiitu waxaan la kulmay buu leeyahay ninkaa la yidhaahdo camaar e, camar binu muslim ibnu camaar alayfi saciid ibnu musayib baan la kulmay fadakartu dalika lahu arrinkii baan u sheegay faqaala wuxuu yabna akhii walaalkay wiilkiisiyow haadaa xadiidun qad nusiya wa turik waa xadiid la halmaamay oo dadku ay ka tageen in bishaa dilxija haddayba bilataan timaha loo dhowaano la jariyo cidiyaha ilaa gowraca laga sameeyo qaala xadaanii umu salamata xadaanii umu salama zawju nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaalat qaala rasuulu llahi bimacna sala allahu aleyh waalih wasalam bimacna xadiidi mucaada moxamed binu camar qaala waxadaanii xarmana binu yaxya atujiibi oo axmed binu cabdiraxmaan ibna akhii ibnu wahbin ahaa ibna akhii ibnu wahbin waxaa wey axmed binu cabdiraxmaan ibnu wahbi alqurashiy cabdullaahi bnu wahbi baa adeer u ah qaala waxay yidhaahdeen xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin almasri qaala akhbaranii xaywa bnu shurayxin akhbaranaa khaalid bnu yaziidin can saciid bin abi hilaal can cumr bn muslim aljundaci ana bna almusayib ahbarahu ana uma salamata zawja nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam ahbarathu wadakara anabiya sala allah alay slam bimacna xadiidihim baaban wuxuu ku saabsan yahay taxriimi dabxi gowracu inuu xaaraam yahay likhayrillahi ilahay khayrkii loo gowraco tacala korhaya wa lacni faacilihi qofka ilaahay kayrkii u gowracana in la lacanado lacanad caama oo lacana allahu man dabaxa likayr illah in la yidhaahdo arrintaasu ka hadlayaa ilaahay baa tacdiim leh oo cibaadada gowracu waa cibaado lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum gowraca asaga ah waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo oo taqwadii iyo cibaadadii buu ka mid yahay marka in ilaahay kayrkii loo gowraco shirki bay noqonaysaa ma bannaana xadaanaa zuhayr binu xarb wsurayj ibn yunis kilaahuma can marwan ibn mucaawiya qaala zuhayr xadaana marwan bn mucaawiyata alfazariyu qaala xadaana mansuur bnu xayaan xadaana abu dufayl caamir bn waahilata almakiy radia allahu canhu waardaah wulida fii ghaswati uxud fii sanati uxud sanadkii uxud la qabtay ee dagaalkii uxud u dhacay oo sanadkii saddexaad hijrada u dhashay wamaata sanata mia wa cashara wuxuuna dhintay hijrada markay ahayd boqol iyo toban ayuu dhintay boqol iyo toban hijrada markay ahayd aakhir man maata min asaxaaba cala aliطlaaq baa la yihahdaa saxaabada oo idil markii laisku duuduubo qofka ugu dambeeyey oo saxaabi oo dhintuu ahaa abu dufayl caamir bin waatila radia allahu canhu wa ardaah ayib saxaabiyun sagiir qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda caliy bn abi aalib cali bin abi aalib abulxas amiiru اlmuuminiin radia allahu canhu baan agtiisa joogay faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu ku yidhi maa kaana anabiyu sala allahu caleyh waalih wasalam muxuu nabigu yusiru ilayka kugu siraysan jiray nin baa weydiinaya abuu dufaylka inuu yahay riwaayo kale imaan doontaa nabiga muxuu kugu siraystay caliyow oo warkan ah cali baa wax lagu siraystay aalubeytka wax lagu khasisay sheeko waxay ahayd dacaayad oo xilligii cali oo nool oo saxaabadoo joogtaba ay faafiyeen dadka qaar kadibna war shiica noqday war raafido noqday inay dhahaan cali khasaa'is buu leeyahay iyo wasaayaat cali baa jiri iyo aalubeydka waxuu gaaray leeyihiinoo xataa ay dhaheen musxafu faatima qur-aankii faatimaa jira ay dhaheenoo qur-aankeenan qaa'ida aan kamid iyo suuradaan kamid ku dareen iyo waxaasoo dhan waa waxyaalaha dakhiilka ay soo geliyeen shiicada iyo kuwa muqridiinta ee danaha gaarka ka leh diinta iyo tashwiishinteeda cali radi allahu canhu bay bala soo hor istaageenba cali xilligiis ayay arrintaasi la imaadeen raafidadu bilaabatay oo qaarkood xataa cali ay ku mubaalaqoodeen oo ilaah ay ku magacaabeen oo dheheen adaaba ilaahaya kugu intuu dab u shiday gubay oo naar dab geliyey carada u cadhooday darteed si asaga quluwi ay ku sameeyeen iyo xaqii ilahay asaga ku soo leexiyeen intuu u cadhooday buu dab intuu shiday buu yidhi halla gubo ibnu cabaas radia allaahu canhu baa maka ka soo hadlay wuxuu yidhi low kuntu ana lamaa xaraqtuhum binnaar haddaan aniga ahayd dab kuma gubeen oo dab kuma dileen liqowlihi sala allahu calayh wasalam ina annaara laa yucadibuha ilaa rabu naar dabka rabbiga naarta lahum baa wax ku cadaabay ilahay baa ku cadaabay dab wax xayawaana laguma gubi karo laguma naari karo walow kuntu ana laqataltuhum haddaan aniga ahayd waan dili lahaa liqowlihi sala allahu calayh wasalam man badala diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa badela dila murtadiin way waan dili lahaa laakiin ma gubeen buu yidhi markaasuu cali radia allahu canhu wuxuu yidhi lamaa ra'aytu alamra amran munkaran ajajtu naarii wa dacawtu qumbura waxaan waxaan arkay buu yidhi wax oo aad loo inkiray inuu yahay waa masalo oo ugub ah oo la yaab leh gurigayga bay soo hortuurteen cali baan ilaahay un caabudaynaa bay yidhaahdeen marka waxaas marka waxaan idhi wax kale oo nimankan ayaga ciqaabtooda oo mudan yihiin oon ka ahayn in la gubo maba jiraba ayaan is-iri buu yidhi waa macnaa waxay ahayd ijtihaad cali uu ijtihaaday radia allahu canhu uu ku gafay ayay ahayd marka xilligaasay bilaabatay wararka noocan oo kale ah oo waxaa bilaabatay kuwa la yidhahdo naasiba iyo kuwa la yidhahdo raafida naasibadu waxaa weeyaan nasabu cadaawata liaali beyti rasuuli illah ahlu beytka nabiga calayh salaam bay cadaawad kala hortageen kuwana waxaa la yidhaha raafida waxay rafdiyeen saxaabadii nabiga intii kale oo dhan maa cadaa cali bacdu ahlilbeyt mooye intii kale way rafdiyeen waxay dhaheen waa diidnay labaduu marka darafay naqiid bay taagan yihiin labadaa daraf midna lama ogolo saxaabatu rasuuliillaah ayagoon la kala bixinaynin radia allaahu canhum waraaduu saa in la yidhaahdo wey ilaahay baa ka raadli noqday ayagana waa raadli noqdee muhaajiriin iyo ansaar dhammaantood wixii dhexdooda dhacayna lama sii dhexgalo lama sii lagama sheekeeyo oo haddii laga sheekeeyo qofkaasaa dembiile iyo hebel baa saasi iyo waa war shiica war raafido wey saa darteed waxay dhihi jireen salafka markii la weydiiyo waa qolo ilaahay uu seeftaannadii ka badbaadiyey carabka annagana ilaahay baa ka badbaadi dhihi jira dagaalkii dhex maray gacantaannada annaga kamaana qayb gaadanin carabka annaga wa inaan ka badbaadina oo ka ilaalinaa markaa shaahid waxaa weeyaan waxaa la weydiiyey cali ow noo sheeg muxuu nabiga kugu siraystay qaala fahadiba waa carooday cali wa qaala wuxuu yidhi maa kaana anabiyu sala allahu calayh wasalam ma ahee nabigu yusiru ilaya shay a kii igu siraysta aniga wax ou yaktubuhu naas dadka ka qariyey wax dadka kale uu ka qariyo aniga sikaas ugu khaas yeelay ugu siraystay ma jirta buu yihi cali radia allahu canhu intuu carooday si adag u jawaabay hayra annahu qad xadatanii bikalimaatin arbac saxaabada nin walbaba axaadiis buu nabiga ka maqlay mid baa keligii ka dhagaystay oo helay nasiib ku helay mid baa safar kula jiray mid baa isagoo xaajada usii soco iska raacay oo xadiid ka soo qaatay kuwaa masaajidka oogu yimid kuwaa su-aal weydiiya uu u jawaabay kolba jamaaco wada dhegaysatay xadiidkaa aragteen innama alacmaalu binniyaat cumar keli ah wariya marka arrintaa waa dadkan kala mid ahay buu leeyahay xadaanii bikalimaatin arbac afar kelimo ayuu nabiga ii sheegay calayhi salaam wax khaas igu ma ah qaala wuxuu yidhi faqaala maa huna ya amiira almu'miniin maxay yihiin afartaa kelimo qaala wuxuu yidhi nabiga cali wuxuu yidhi qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi lacana allahu man lacana waalidah allaha lacanada qofkii waalidkii lacanada waa midda koowaada qabso jumla ducaa'iya khabariya way noqon kartaa ilaahigu wuxuu lacanaday oo naxariistiisa ka dheereeyey qofka waalidkiisi dhalay lacanaday mubaasharatan ow bitasabub labadaba saxaabadu way la afka inaan lasoo marin karin waalid lacanad iyo cay waalid laga sheego way og yihiin way la yaabeen waxay dhaheen kayfa yasubu rajulu abaaha see qofka aabihii u caaya markaasu wuxuu yasubu aba arajul fayasubu abaahu fayasubu ummahu ah, marka waa sabab wey qof nin kale aabihii baad wax ka sheegtay adna aabbaha ba wax ka sheegay adigoo aabbaha caaya bay la mid tahay oo baad u ahayd inuu taas u caayo waxaa uga sheegay waalidkana waa kabiira min alkabaa'ir weliba qabiixa min alqabaa'ix aad bay u foolxun tahay lacana allah allah lacanado oo naxariista ka fogeeya man lacana waalidahu walacana allahu allah lacanado man dabaxa qofka gowraca ligayr illaah ilaahay kayrkii qofka u gowraca ama sanam ama hebel ama muxuu ahaa siday yeeli jireen ciise iyo ambiyada iyo saalixiintii dhimatay iyo waxaasoo dhan laa nabi walaa malag walaa weli walaa axad min annaas qofna gowracaasi magaca ilaahay iyo qasad niyo qurbaan ilahay lagu dhowaanayaa ayaa la rabaa inay iswaafaqaan magacana waa magac ilahay waa lagu dhawaaqi bismi illaah niyaduna waa in ilahay lagu dhowaanaysa subxaana wa tacaala walacana allahu ilahay ha lacanado man aawaa muxditha qofkii soo daris soo dhawaysta soo dhawaysta aawaa soo dhawaysta muxditan qof shar sharciga islaamka iyo ummadda soo dhexgeliyey muxdian ah, man aawaa muxditan muxdika asaga waa soo maarta waa nakira wey muxdif qofkaa soo darisiinaya ma diintiibu wax ku soo daray bidcaah ma fasaad iyo dhibaato ummadda ku soo daray ma tuugannimo iyo khayaan iyo corruption buu ummadda baray ma xoolaha dadku dhacaa muxdif wax dhaqan aan la aqoonin oo shareecada aan ayna ogoleen oo mujtamaca uunan aqoonin qofkii bilaaba uona soo dhexgeliyaa qofkaa asagaa iska dhaaf asaga eh ka soo dhowaystana lacanad ku dhacdo taasuu nabiga alai slam walacana allaahu man aawaa muxdida qofkii xumaan soo darrisiiya qofkaa asagaa qofkii soo dhowaysta lallaha lacanado walacana allaahu allaha lacanado man qof hayara badela manaara alardi soodinta dhulka manaara alardi soodinta beerihii iyo boosaskii soodintooda dadka bedela ee calaamadii asagaa u gurguurto oo qaada oo meesha ka qaado riixa malcuun wey lacanadda maxaa usii dheer sabca ardiina baa luqunta loo gelinaya toddobada ardaa madaxa loo gelinaya maalinta qiyaamo godkii xumaa ee mugdiga ahaana waa sugayaa oo dadka qaar u xun tahay dad bay u xun tahay oo xufra min xufari u tahay qofna waa rooda min riyaad ay u tahay qofkii marka dhul uunan ku noolaan doonin oo uunan intifaacsan doonin ounan laguba xabaali doonin intuu riixay ummadda ku riixay dhibaato ugu geystay qofka asaga kow malcuun weeyaan waa la lacanaday laba toddobada ardaal qunta loo gelinayaa ciqaabtiisana qabrigii midoobaa ka bilaabanaysa walciyaadu billaah ayib cali marka xadiistaasuu nabiga kaga wariy alayh salaam waa xadiis marka caama wey qaala xadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu khaalid axmar sulayman binu xayaan can mansuur binu xayaan can abi dufayl caamir bn waafila qaala qulnaa licaliy bin abi aaliba waxaan ku nihi radia allahu canhu ahbirnaa nooga waran bishayin wax asarahu ilayka rasuulu ullah wuxuu nabiga kugu siraysta noo sheeg qaala faqaala wuxuu yidhi cali maa asara ilaya shayaa waxba iguma siraysanin katamahu nnaasa uu dadka ka qariyey <coughs> wax uu nabiga calayh salaam dadkii ka qariyey aniga iguma khaas igumana siraysanin ogow ah, ummaddoo dhan buu nabiga calayh salaam dhexdhexaad u ahaa balliq maa unzila ilayka min rabbika alayhi wixii lagugu soo dejiyey nabi maxamed oo gaadhsii wuxuu ka reebay ma jirto wuxuu qariyeen ma jirto amaama almala boqol kun oo ummaddiisa oo saxaaba asagoo la hadlaayo iyo wuxuu yidhi alaa hal ballaqtu mayna gaarhsiiyey hal qofoo yidhi ma jirta maya ee balaa bay wada dhaheen dhammaantood dayib wuxuu qariyey ma jirto walaakinii samictu waxaan maqlay yaquul isagoole nabigu lacana allahu man dabaxa ligayri illaah ilaahay qayrkii qofka wax u gowraca oo ama meyti gowraca ama qabri u gowraca ama shaksi u gowraca hayr ullah allah lacanado walacana allahu man aawaa muxdita qofkii soo darisiya muxdit soo dhawaysta walacana allahu lacana waalidayhi labadii dhashay qofkii lacanada waa camal shaniica wey ayagii waalidkaha ee ardada iyo adduunka imaashahooda sababta kugu ahaa inaad xanuujiso oo aflagaadayso oo dhibaato u soo jiido arrintaa ayadaa waa lacanad baa lagu mutaystay walacana allaahu man hayira almanaar manaar alardi baa loo jeedaa calaamada ardada kuwa bedelan allaha lacanado qaala xadaana marka waxaa weeyaan nusuusu shareeca iyo diinteennu wax allaala wixii dhibaato nooho dhan bay nooga digtay wax allaala wixii khayr iyo wanaag noogu jirana way noo sheegtay liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina qofkii halaagsami si cad isagoo og oo waxba aan ka qarsooneyn ha halaagsamo aad waxaad maqlaysaa dhul baa lagu dagaalamaya qof baa ku dhintay oo kubaa lagu dhaawacayo kubaa laga dhacayo ma qof maanta aan ogeyn baa jirta abadan qof aan ogeyn ma jirto marka qaamat alxuja cala aljamiic dadka xujada way ka ogantay dushay ka fuurshay meel baana lagu kala xisaabtami doonaa haddaan la toobadkeenin rabbi loo noqonin toobaddana waxaa weeye in xuquuqdii la iska celiyo xuquuqdii aadamaha intaan la gaarin maalin aan dirham iyo diinaar midna laisku furanaynin oo waxaa qofku isku furanayo ama laga qaadanayo ay tahay camalkiisii hadduu ka dhammaadana dembigii dadka kale la saari oo naar saa uu ku xeesmaayo ku galaayo intaan la gaarin inuu toobadkeen nasuuxaa la imaado ayaa la rabaa oo yidhahdo yaan wax yeelay yaan wax ka dhacay uu yidhaahdo xadaanaa moxamed bin muhana alcanazi abu muusa azamn ومحمد بن بشار بن دار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت القاسم بن أبي, برزة أبو بزة yuxadiثu can abi dufayl caamir bn waafila radi allahu canhu qaala su'ila caliyun cali baa waxaa la weydiiyey akhasakum rasuulu اllah nabiga calayh salaam inuu gooni yeelay bishayin wax maynugu khasisay aalubeyt haddaad tihiin faqaala maa khasanaa rasuulu llahi naguma khasisin calayhi salaam bishayin lam yacuma bihi nnaasa kaafa uuna dadka ku caam yeelin ummadoo dhan buu nabigu calayh salaam u dhexaa ilaa maa kaana fii qilaabi sayfi haada seefteedan galkeeda qiraabku waa galka seefta waxaan warqadan ku dheggan mooyeen oon ka yeedhsaday nabiga ka qortay oon qarsooneen oo bannaanka iska taalla qaala fa akhraja wuxuu soo saaray saxiifatan warqad buu soo qaaray ku duuban seefta maktuubun fiiha lagu qoray lacana allahu man dabaxa ligayri illaah qofkii ilaahay kayrkii u gowraca allah lacanado walacana allahu man saraqa man naala alardi dhulka soorintiisa qofkii xadoo khayaamo bedela walacana allahu allaha lacanada man lacana waalidahu waalidkii kii lacanada waalidayhi oo dhan ba soo wada galaya mufradun mudaafin yufiidu lcumuum caam walacana allahu man aawaa muxdidaa qof sharwada ah qofkii soo dhowaystana lacanada ku dhacdo qaaduucu dariiq daalim ammaanka ummadda muslimka khalkhal gelinaya xoolaha ummadda dhibaato u geysanaya nacam mufsida qofkii soo dhowaysta lacanada ku dhacdo bidco qof la wato oo demdemlaynaya oo waxaan jirin ummadda u akhrin u sheegayeen oo kitaabkii sunnadii baal marsan oo miinshaar ah raba ummadda inuu meel cidlaah wax kaga qaatan raba qofka asagaa ninkii guryo u waaba oo soo dhoweeya oo martigeliya oo sooriyeeya malcuun wey asaguna bismi illahi raxmaan araxiim kitaabu alashriba ashribadii iyo walacima buu ku saabsan yahay cuntadii iyo cabiddii wii la cunaayey wixii la cabaayey maxaa xalaala maxaa xaraana maxaan la ogoleen maxaa shubahaada mushtabahaada waxaas o baa imaan doonta baabu taxriimi alkhamri khamrada oo in la xarimay wabayaan bayaan annaha takuunu min casiiri alcinab cinabka sharaabka laga qooyey baa inay ka ahataa oo laga sameeyaa khamrada wa min atamri timirtana waa laga casiiriyaayoo juus ama sharaab timir laga sameeyey baa khamrada laga sameeyaa waalbusri busriga waa nooc timirta kamida ah intuu radab noqonin waazabiib zabiibka waa cinabkiiye wagayriha mima yuskir wax allaalo wixii dadka waalo oo maanka badela maca ladda iskaar ah oo waxyaalaha hadda banjiga oo kale iyo dadka maskaxdiisana tagsiinaya laakiin uuna wax macaana dareemaynin taa yada ah ma aha wax laga hadlaayo dadka markii la gowraca eh, abreshinka oo kale iyo arrimaha noocaas oo kale ah waxaa lagu sameeyey taa hadda looma wado eh, waxaa weeyaan waa wax maandooriya oo qofku dee buur isla tegi buur oo farax iyo qosol aan meeshaba ku jirin iyo faanfaan iyo hadal iyo luga qaadqaad ayuu bilaabayaa oo macaan buu dareemayaa laakiin wuxuu cabay waa muskil caqligiisii buu tagsiiyey wuxuu samaynaya wuxuu ku hadlay midna ma ogo khiyaarnimadii iyo sharaftoo dhan buu ka tagayaa waa isqaawinayaa hadduu dhacdii kale waa isku xaarayaa meelaan munaasaba inuu gelaya oo fadhiisanayaa wax allah wixii maanka bedelaa oo idilba mamnuuc weeyaan waa la xarimay khamra ayaa la dhiga dhigaya khamra alkhamru maa alcaqlu wey kulu maa askara fahuwa khamrun kullu muskirin khamrun waa soo arortay wax allaala wixii maanka bedeloo dhan baa khamraa magac kastaba dadka u bixiyaano ama ha loo bixiyo qaad ama xashiishada ha loo bixiyo ama mid sharaab ahoo maayaca ah ha ahaado ama mid la ursado sanka lagu soo jiida ha ahaato iyo neefta ama mid laisku duro oo irmada ha ahaato ama ku kinin oo halalaqa ha ahaato nooc kastaba wixii maanka bedela oo idilba khamro weeyaan dembigii khamraduuna qaadanayaa xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi ahbarana xajaaj bnu moxamed almasiisi can ibni jurayjin qaala xadaanii ibnu shihaabin can caliyi bni xusein bni caliyin can abiyi xusein bni caliyin can caliyi bn abi aalibin radi allahu canhu qaal asabtu shaarifa waxaan helay buu yidhi shaarifan hal shaarif ah shaarifku waa almusina min alibil neefka geela weyn qawaarta ah ayaa la dhahaa maca rasuulilah nabiga markaan la socday calayhi salaam fii maqnamin haniimaan ku helay yowma badrin maalintii beder haniimadii beder gaaladii reer qurayshada soo duushay xoolihii laga qaaday hal ka mida yaa cali radia allahu canhu warkii la qaybsaday kusoo hagaagtay wa acdaanii rasuulullah nabiga calayhi salaam wuxuu i siiyey oo uu kaalmeeyey shaarifan hal kale ukraa oo kale mid kale oo weyn oo geela ka mid a ayuu haddana nabiga calayhi salaam khumuskii iga siiyey labada halaad baan helay buu leeyahy waa nin aroos isku diyaarinaayo faaduma binti rasuulillaahi ayaa rabaa inuu aroosto beder hadduu ka laabtaba <clears throat> marka labada halaad baa laisugu xidhay oo isiiyey wuxuu leeyahy fa labadii halaad baan waxaan fadhiisiyey oon jugiyey yowman maalin cinda baabi rajuli min alansaar nin reer ansaareeda ah, albaabkiisii gurigiisi albaabkiisii baan ag fadhiisiiyey intaan dabdabray wa ana uriidu waxaan doonayaa an axmila inaan ku soo raro calayhimaa labadan halaad idkhiran dhikri ama maxaa geedka dhurbada iyo waxsaas oo kale ah waxyaala waxaa weeyaan guryahana lagu dhisan jiray dadka e, biraha tuma ee tumaalka la yidhaahdana dabka ay ku hurin jireen ayaa idkhirka la yidhaahdaa amwaadana luxudka waxbaa loogu sameeya dhoobada iyo waxbaa lagu rifaaqaa waa kii cabaas dhahaya markuu nabigu yidhi laa yucdadu shawkuhu walaa yuqtala khalaah geedaha maka lama guri karo nabiga idkhirka nooga soo reeb waa kii dhihi jiray fa inahum liqiinihim walibuyuutihim fi qubuurihim marka idkhirkaasaa la yidhaahdaa marka wuxuu rabaa inuu labadan halaad ku soo guro intuu baadiyaha u baxo geedkaas iyo cawskaa inuu ku soo raruu rabaa liabiicahu siaan u gada buu leehay cali inuu gatuu rabaa oo dadka tumaallada iyo dadka guryaha dhisanayo u ka iibsado kadib deenna wixii ka soo baxa inuu arooskii kuu diyaariyo wamacii waxaa ila socda saa'iqun min bani qaynuqaac mid saa'iqaho midka dahabka iyo fidada iyo dadka dhalaaliya ee farsamada dahabka yaqaana ee dhalaaliya ee kala hufa ninkaasaa ila socda fa astaciina wuxuu rabaa marka cali wuxuu fa astaciina inaan kaalmaystaan rabaa bihi xibligaas alaabtaa iyo geedka geedaha soo guraaya een hadhow suuqa ka gadanayo inaan u kaalmaystaan rabaa calaa waliimati faadima gabadhii faadimaheed arooskaan aroosanaayo weliimatul cursigeedii iyo muraadkeedii inaan u kaalmaysto ku biirsado yaan rabaa buu leeyahay saas ujeeddadaasaan wataa labada halaad haddaan soo kaxeeyey guriga hortiisa ku xidhxidhay reerihii aan dhex galay oo bal hiraygii hiraygii sida kandhaalladii iyo xarkihii iyo karbaashkii iyo qobtolkii iyo waxayna soo aruursadaan rabaa anoo maqanoo xarka aruursi ku jira iyo kanaal aruursiba waxaana qabsaday soo socdu leeh dhibbaa gaadhay wuxuu leeyahy wa xamsatu bnu cabdilmualib xamse binu cabdilmualib waa adeerkii nabiga isaga iyo nabigaba adeer buu u yahaye yashrabu wuxuu cabbayaa fii dalika albeyt gurigaa aan labada halaad ku hordabray gudahooduuba ku cabbayaa khamro waa intaan khamrada la xarimin intaan khamrada la xaaraameynin wey halkaasuu ku cabaya keligiina maya koox ayaa la fadhido khamrada la cabaysa rag iyo ah haween waa la isdhex fadhiyaa khamradina weli lama xamrimin xijaabkiina weli lama waajibinin ikhtilaaf iyo isdhexfadhina waa jira khamrana waa la nuugayaa dadka markao wada sarqaansan guriga ku jira waxaa usii raacsan wamacahu macahu waxaa la joogta qaynatun gabarh heesaa oo tuqaniih u heesaysa oo qofka isagoo khamradii ama qaadkii cunaya waad aratay kama maarmo wuxuu rabaa intuu bahasha ayada ee maskaxda shidaysa in haddana lagu maaratay xoogow hees iyo gabay wax loo qaadqaaduu rabaa si marqaankiisii iyo maskaxdiisii ay u shubaaliso isku dabagediso ayuu rabaa marka haynatun mid heesa a waatan oo tuqanihii u heesaysan halkale fadhidaa fa qaalat markaasay waxay tiri hal mara ala yaa xamza lishurafi nawaayi yaa xamza iyo yaa xamzu labada waa dhihi kartaa luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir bay bidhaan waxaa weeyaan tarkiimu munaada yaa xamza xamzow xamzatu bay hedileynay mogtahay lishurafi halahan xaggooda maad aadid anniwaaye kursaha waaweyn gabay bay akhris alaa yaa xamz lishurafi nawaa'i wahuna mucaqilaatun oo mucaqalaatun bilfanaa'i daci sikiina fi labaati minha wadarijhuna xamzatu biddimaa'i wacajil min adyaabihaa min ataayibihaa lisharbin ow lishurbin wacajil min ataayibihaa lisharbi qadiidan min abiikin aw shawaain bay tiri abyaaddaas weeyaan waxaasay sii daysa waxaa weye macnaheedu hadduu bururka run kaa yahay bilaawaha dhiig u yeel waayo saa weye macnaha bururka hadduu dhib kaa yahay bilaawaha dhiig u yeel markii saarka ay gabdhaha tumi jireen godhaha soorka tumaan kuwa waxaa jira toori la soo baxa hadduu la way kusii tirtirsinaysaa warkada warkaddaa dhihi mayse waxay leedahay hadduu yahay bilaawahan cad ee dhalaalaya dhalaalkiisa naga qariyo dhiig u yeel isla dhac adiga markaasuu deena isla dhacaya isagoo tumanaya marka tioo kale weeyaan wuuule waxay tidhi alaa yaa xams xamsow lii shurafi nawaayo halahan burbuuran kursaha waaweyn ee samiinaadkae burbuuran maad aadid wahunna mucaqalaat lagu dadabray bilfanaa'i guriga ardaagiisa daci sakiina fi labaati minha mindida iyo toorida waxaad ka gelaysaa halkaas wahda ahe dhuuntaa ka geli deenna wadarijhunna xamsatu bidima dhiigga ku galgali oo dhiigga dhiiggooda maaragtay ku galgashaano wacajil min ataayibiha lishurbi inta macaan ee kuruska iyo beerka iyo dhulmahaba oo la soo deg dadkan sharaabka cabaaya khamrada cabaaya ee marqaansan qadiidan min tabiiqin ow shawaa'ib mid la karay iyo mid la kumbulsay iyo mid la solay inta ayagoo ka kooban hilibka noola soo dhaqsay tiri waa halihii cali miskiin nin aroos isku diyaarinaya oo intaa keliya xoolo ka haysta kurbada ku taagan waad garan kartaa halihiisibay ku tirtirsisay e, xamse xamsena mala' bay ka tidhi waa booday faqaalad waxay tidhi alaa ya xamsu lishurafi nawaayi fahaara waa booday ilayhima labadii halaad xaggoodibuu u booday xamsatu xamse bisayfi seefti buuna la aaday fajabba wuxuu jaray asnimatahumaa kursahoodii wabaqara wuxuu dooxay khawaasirahumaa kelyahoodii uma akhada halkaas wuxuu kala soo baxay min akbaadihima beerkoodii neefkii oo fadhiya intuu kulus ka soo jara beer kale kayuu beer ka soo goostay kala soo orday waa kama beerkii ruugaya ayagina hor hordhigaya qultu libni shaabaan wuxuu ku yihi wamin astanaam kursihii xataa ma jaray qaala wuxuu yii qad jabba asnamatuhu maaman kuli labadii kurusba waa ka gooye fadahaba biha waa la cararay intuu soo goostay ayib qaala ibnu shaabba wuxuu yidhi qaala caliyun cali binu abi daalib wuxuu yidhi fanadartu waxaan fiiriyey ilaa mandarin fiiro iyo makaanu fiiro iyo wax aragti afdacani ee argagixiyey markuu soo aruursaday oo wixii ku raran lahaa uu soo aruursaday hadduu imaadayba wuxuu arkay labada haalaadoo qondooda oo caloosh laga soo riday oo beerka laga siibtay kursigiina laga jaray afdacani iyo argagixiyey muuqaal iyo argagixiyey ayaan arkay buu faataytu nabiy allahi sala allah alay sl nabigaan u imaaday wa cindahu zayd bnu xaarifa zayd bnu xaarifna mawlihiisii baa la fadhiya uu jeclaa fa akhbartu waxaan u warramay alkhabara waxaa i gaaray iyo dhibaatada i gaaray khabarkii fa kharaja waa soo baxay nabigu macahu zayd wuxuu zayd la socdo waindalaqtu macahu ana waan soo raacay nabiga calayi salaam oo caraysan ayaa soo qaqaaqay fadakhala wuxuu u galay calaa xamza xamse gurigii ku jiray buu soo gala ahaa soo gal baa layidhi koox baaba isla fadhida dakhala calaa xamza fataqayada calayhi nabiga waa u cadhooday waa canaantay fa rafaca xamzatu basarah xamze marka indhihiisiba kor u taagay indha kor utaagiddaasi waa yasid uu yasaayo iyo waxaan maxuu ahaa xaaladdan uu ku sugan yahay iyo xaaladdan uu ku jiri iyo waxaan uu markaa ayaa sarqaan marka nabiga calayh salaam buu indhaha ku fiiriyey weliba markuu fiirinayey luguu ka bilaabay waa socday waa socday waa isbalaayeeyey indhaha buu dee indha guduudan yuu nabiga kusoo fiiriyey faqaala wuxuu yihi hal antum ma waxaad tihiin ilaa cabiidun addoommo un mooyee wax kale liaabaa'i aabayaashay aabbayaashii cabdulmualib iyo addoommihii soomaynan ahayn addoommihiisii soomaynan ahayn kelimatu kufri wey lowlaa kownihi macduuran macduur maxaa yeelay sakraan weeyaan khamradana lama xarimin waxa uu ku hadlaayo wax xiskiisa iyo caqligiisa ka soo furay ma aha laakiin haddii caqligiisa isagoo qaba uu ku hadli lahaa kelimadaas nabi maxamed uu ku dhiiraa addoon baad aabbahay u tahay waa ku gaaloobi lahaa ah, lakiin muxuu ku baxsaday intaan khamrada la xarimin bay ahayd waa macduur fakharaja rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga marka waa gartay xamse saxaabigii jaliilkaa qiimaha badnaa inuu nabiga hadalka isagoo fayo uuna ku dhahaynin wuu gartayoo ninkan inuu sarqaan yahay buu gartay oo isku darsan yahay waa baxay nabigu yuqahqiru asagoo gadaal gadaal u siqaaya xataa kharaja canhum ilaa uu ka baxay gadaal gadaal usoo siqay ilaa meel khatar naftaada ay gelayso sabab la-aan inaad sii taagnaato sax maaha nabiga calayi salaam taxadar buu qaatay gadaal gadaal buu usoo baxay guriga waa uga soo baxay khamrada marka dhibaatadaasay la imaan fiiri kow maxay la imaatay xoolo dadeed oo dhibaato loo geystay laba afxumo si a ugu xumayd oo qofka uu ku hadlo afkiisa una wax reebay uusan jirin wax walba uu ku hadli waxaasuu leeyahay maandooriyuhu marka waxaa weeyaan shantii baruuriyaat alkhamsa aheed marka laga hadlayo khamrada keligeed ayaa ku dureerta diintii bay dhaawacdaa oo caqligii bay dhaawacdaa oo naftii bay dhaawacdaa oo diintiibay oo maalkii bay dhaawacdaa oo cirdigii iyo karaamadii iyo sharafta qofkay dhulka dhigtaa qofka sharaf hadduu sharaf kasta lahaa waxaa hadduu barto maandooriyaha hada ahaadee wax mambuud oon qiimo lahayn oo dhalan lahayn oo dhafoorxumo ay dilayso oo dadku ayna jecleen oo warkiisa o dhanba nahda laga qaaday ayuu noqonayaa waxadaanaa cabdu bnu xumaydin qaala akhbaranii cabdurazaq ahbaranii ibnu juraydin bihada isnaadi milah qaala waxadaanii abu bakr bn abi isxaaq ahbaranaa saciid bnu kaiir bnu cufayr abu cuثmaan almisri qaala xadaanaa cabdاllahi bn wahbin qaala xadaanii yuunus ibnu yaziid alayli can ibni shihab azuhri qaala akhbaranii caliy bnu xuseyn bnu caliy ana xuseyn bnu caliyin ahbaruu ana caliyan qaala kaanat lii shaarifun waxaan lahaa hal shaarif oo weyn min nasiibii qaybtaydii min almaqrimi qariimada aan ka helay yowma badri maalintii beder ayaan hashaa helay wa kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu ahaa acdaanii kii iigu daray oo isiiyey shaarifan hal min alkhumusi buu iga siiyey khumuskii dawil qurbaab oo haddana ku helay hal kale yooma idin falamaa aradtu markaan doonay an abtaniya inaan aroosto bifaatimata gabadhii faatima binti rasuulillaahi faatimatu zahra faatimatu lbatuul radia allahu canha binti rasuulillaahi sala allah alay wasalam arooskeedii markaan dooncay waacadtu waxaan la ballamay rajulan nin reer yahuudeeda sawaaqan oo dadkan dahabkii iyo fidladii waxaan dhalaaliyo ah min bani qaynuqaac yahuudi bani qaynuqaac buu ahaa yartaxilu inuu ila rarto macay macayga inuu gaadiidkan ila rarto iraaco oon cawska soo wada guranno fanaatiya aan la imaano biidkirin dhigrigaasi iyo nagaarkaasi aradtu markaasaan waxaan doonay an abiicahu inaan iibiyo min asawaaqiin nimankaasi dahabka shiile ee dabka u baahan ayaan rabaa inaan ka gato waa bahal oo nabaad ahoo sariicu ishticaal ah yani ololkiisii huridiisa waa deg deg wey fa astaciina bihi fii waliimati cursi arooskayga waliimadiisii ayaan rabaa inaan u kaalmaysto ku darsado fa bayna ana anigoo ajmacu u soo aruursanayo lishaarifaya labadii halaad mataacan alaab min alaqtaabi kandhaalladiia ah walgharaa'ira mxuu ahaa qaraa'irtii ah harkawaali bay dhihi jireen qaraa'irtu oo wax maaragtay mandad ahaan ahoo saa intii loo soo rogadeenna oo lagu guraayo cawskii saa loogu guri weeyaan saa loogu guraayo wey oo sida maqaar oo kale saa loo soo rogay kadib isagaas jawaan ahaan wax loogu gurayaa walxibaali xarkihii <clears throat> aktaabtuna waa waa kandhaalkii waxaa la dhihi jiray muxuu ahaa udbihii baalkii ratiga lagu qabanayo wey saa laiskugu xidhayo magaciis mua ya kabaalli mia kabaal iska dheh dayib dayib wa shaarifaya labadayda halaadna munaakhataan waxaa la fadhiisiyey ilaa janbi xujrati rajuli min alansaar nin reer ansaareeda gurigiisa qolkiisa dhinaciisa ayay fadhiyaan wa jamactu waan soo aruursaday xiina jamactu markaan soo aruuriyey maa jamactu waxaan soo aruuriyey faidaa fujaa'iya shaarifaya labadeeda baa qad ijtuba la gooyey asnimatuhumaa kursahoodii wa buqurad la dooxay khawaasiruhumaa kelyihii wa ukhida laga soo baxsaday min akbaadihimaa beerkii falam amlik caynaya indhahaygii waan hanan waayey xiina ra'aytu markaan arkay dalika almandar muuqaalkaa foosha xun minhumaa labadii halaad araggaa xun markaan ku arkay indihigaygii waan xajin waayey inlintii ay soo dhaaftay buu yidhi inlintii ayaa isoo dhaaftay qultu waxaan idhi man facala haada sidan yaa yeelay qaaluu facalahu xamzatu bnu cabdimuqdarib meel fogkaa ma jiro adeerkaa weeyaanoo run ah xamsaa sameeyey wa huwa asaguna fii hada albeyt guriganuu ku jiraa fii sharbin ay fii jamaacatin shaaribiin koox cabaysa sharbi waa jamaacadii wey koox cabaysa oo min alansaar reer oo meesha ku marqaansan oo khamradaasi nuugaysa ayuu ku dhex fadhiyaa hanatu waxaa sababta keentay hanatu waxaa u haystay qaynatun mid heesa ah waa asxaabu asaga huwa asaga iyo hanatu huwa asaga iyo waa asxaabu asxaabtiisaba haynatun mid maarata heesa ah ayaa u haystay wixay ku haysteen alayaa xamsu bisharafi nuwaa'i bay ka bilowday fa qaalat fii ghinaa'iha heesteedii waxay soo marisay alaa yaa xamzatu lishurafi haalahaasi noo aad annii waayo kursaha waaweyn oo kurska iyo nooga soo go beerka faqaama xamzatu bisayfi buu la booday isla markiiba fajtaba asnimatahumaa kursahoodiibuu ka soo gooyey wabaqara khawaasirahuma kelyihina waa ka dooxay faakhada min akbaadihima neef la gowracay oo la cuno oo xalaal hadduu ahaan laha maxaa ka dhici laha maa ubiina min xayin fahuwa mayit xadiid wey neef nool wixii laga soo jaro waa bakti wankii buuraa baa tiraa iska noolaada isagaa iska socdo bari raadis baanahay baridan ka goosani inta barideed baa yuf ka soo siisay bakti weeyaan lama cunaayo marka ninka neefkii muuna gowracin xoolihii beerka unbuu ka abbaaray iyo kuruska qaaluu waxay dheheen markaasuu dee saasuu yeelay hadduu saa yeelay cali radia allahu canhu xaggaa iyo nabigu isu sii daayey faqaala caliyu wuxuu yidhi fandalaqtu waan tegey xataa adkula calaa rasuuli illahi nabiga alayh slam baan u galay wacindahu zayd binu xaaria qaala facarafa rasuulullah nabiga calayhi salaam markaan babku iriba wuxuu gartay fii wajhi wejigayga alladii wixii aan laqiitu la kulmay wejigayga ka akhristay qof walbahaarsanoo murugsan ayuu arkay nabiga calayhi salaam inuu yahay cali markaasuu faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi calayhi salaam maa lak dhibwaadoo ku gaadhay muxaa ku gaadhay ma tihid qof qumana si waxbaa si ka ah qoltu waxaan yaa rasuul allah rasuul allah wallahi baan ku kalyowmi maanta oo kale qadu weligay ima soo marin maanta oo kale cadaa xamsatu wuxuu ku xadgudbay calaa naaqataya labayda halood fajtaba asnimatumaa kursiibuu ka jaray wabaqara khawaasirumaa kelyihiina waa ka dooxay wahaa baraaruga huwa asaga oo xamzaa daa wakaa fii beytin guribu amka dhex fadhiya macahu waxaa weli la fadhiya sharbun koox uu beerkii iyo kuruskii u geeyey khamradiina laisku darsaday ayuu ku dhex jira o dhex fadhiyaa fii beyti macahu sharbun koox cabtay khamro cabaysuu dhex fadhiyaa qaala fadaca rasuulu ullah nabiga calayh salaam wuxuu u yeedhay biridaa'i gu'is fartadaahu waa huwada gu'isii ilan bannaanka u baxayaaye dharka bannaanka loola baxayo dharka guryaha lala joogo waa kala yihiin isku mid maaha dharka guryaha lala joogo ee guriga markaad joogta aad qabtay ee fudalka la yidhaahdo ee ad ku dharyaraysanayso inaad banaanka oola soo baxdo maaha sax maaha masaajijka inaad la soo aadana sax maaha markaa nabiga calay slam gu'isii buu qaatay uma intalaqa waa rasuulka calayhi salaam yamshi asagoo socda watabactuhu anna waan raacay buu leeyahay waa cali ana aniga iyo wasayd bnu xaaria mawlaahu xataa jaa albaaba albaabkii buu yimid alladii fiihi xamsa uu ku jiray faista'dana waa idan weydiistay war ma soo galaa faadinuu lahu jamaaca dhammaantoodba hal mar bay soo galdheheen waa dad sarqaansan <clears throat> kii guriga lahaa looma daynin faadinuu lahu way u idmeen faidaa hum sharbun waaba koox dhan oo garaangarsan oo cabbaysa khamradii oo ku faraxsan fadafiqa rasuululah nabiga alay slam wuxuu gudo galay yaluumu inuu canaananayo xamsata xamsa fii ma facala wuxuu sameeyey si gaara xamsu u canaantay nabiga alayh salaam <clears throat> oo yidhi wax xun baad samaysay nin weyn baa tahay maxaad canaan buu nabiga la sii fa idaa xamsatu xamse muxamaratun waxaaba guduutay oo la guduudiyay caynahu indhihiis ninkanuu nabiga canaan ehelnimo canaananaayo waaba nin indhihiiba ay guduuteen markiiba waa isbedelayba fa nadara wuxuu fiiriyey xamsatu ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaam buu fiiriyey si khaldan ficneen uma sacada nadara fiiradiibu kor ugu yarqaaday ilaa rugbatayhi ilaa lowyaha ayuu gaarsiiyey uma sacada nadara araggiibuu kor yor qaaday fa nadara ilaa suratii xudunta nabiga calayhi salaam oo wax balaayaysan uma sacada nadara fiiradii buu kor u qaaday fa nadara ilaa wejhi ilaa wejigii buu gaaray hadduu wejigii nabiga iyo wejigiisa isqabteen faqaala xabsatu wuxuu yidhi wahal antum ma waxaad tihiin wax kale ilaa cabiidun liabi aabbahay addoomihiisii sooma tihiin ma dad baa tihiin ayuu yidhi garay nabiga facarafa rasuulu ullah nabiga sal allah alay wasalam wuxuu gartay annahu xamze hamirun inuu sakraan yahay inuu sarkaansan yahay oo uu bedelan yahay oo caqligiisii uuna joogin waxaana uu ku hadlaayo wax wacyigiisii iyo caqligiisii ah inuunan ahayn uu gartay nabigu marka waseeftina waa agtaallaa oo dhiig miirana fanakasa rasuulullah nabiga calayhi salaam baa siqay calaa caqibayhi cidhbihiis ku siqay alqaaqara gadaal gadaal wakharajnaa macahu anagana baxnay kadib dee xoolihii sakraan ha ahaado hadalkiia loogu cudur daaro laakiin itlaaf maala insaan qof xoolihiis oo la dilay laabudda min damaan damaan baa waajib ah bacda riwaayaat baa soo aroortay in xamse laga magdhabay labada halaad oo qofka xataa kan waalanee majnuunka ah xoolaha dadka wuxuu yeelo waa laga magdhabaya ehelkiisi baa loo qabsanaya midka waalan iyo ilmaha yaree sabiga ah intuba camduhumaa khada saasay dhahaan marka diyat lkhada iyo caaqiladii iyo qaraabadiisii baa la dooranaya nin waalan buu ahay anaga maana dirsanay ma jirto xadaaniihi muxamadu ibnu cabdillaahi bnu quhzaad qaala xadaanii cabdullaahi bnu cuثmaan can cabdillaahi ibn mubaarakin can yuunus ibn yaziidin can izuri bihada isnaad milah qala xadaana abu rabic sulayman bnu dawuud alcataki qala xadaana xamaad can ibni zayd abarana haabit ibnu aslamin can anas bni malikin qaal kuntu saaqi lqowm qowmkan waraabinaya yowma xurimat alkhamru maalintii khamrada la xarimay ee soo degtay rijsu min camali shayaan fajtanibuuh waa wax quruna oo shaqo shaydaana ee ka fogaada oo weliba la yidhi fahal antum muntahuun si dhaqsaa ah mauga tegaysaan la yidhi waxaan u taagnaa buu le markaasaynan dhex taalayba anna khaadin baan ahaayoo asaga u yaraa xaafadda odayaal adeeradiisa ayuu u qaybinaya khamrada fii beyti abi dalxa abidalxa dalxa oo zayd binu sahl radia allahu canhu hooyadii qabay umu sulaym gurigiisaan joogay oo odayaal soo booqday yuu u shushubayey wamaa sharaabuhum sharaabkooda ma ahaen ila alfadiiq fadiiq buu ahaa yacnii timir laisku dardaray oo deena bushay markay karto ay busho yaa fadiiq la yidhaahdaa albusru iyo watamru bay ahaayeen busri oo intaan weli timir noqonin radabka ay kusoo dhowdahay iyo timirtii qumaneedee bislaatay oo laisku daray wey laba maado laba shay oo kala nooca ah. markii laisku daro khamradu way degdegtaa saqraanka iyo muxuu ahaa maandoorintii ayaa degdegaya fa idaa munaadiin yunaadi qof baaba dhawaaqayaba annagoo khamradii qaybinayno aan dadkeed la cabaayo qof baa dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi abu dalxa hadlo wuxuu yihi ukhruj fandur ana anasow balbaxo qofka dhawaaqi oo soo fiiri wuxuu sheegaya wuxuu yahay fakharajtu waan baxay faidaa munaadin yunaadi annagii buu nagu soo socdaaba si uu soo socday wuu imaan doonaa wuu dhawaaqayaa yunaadiyi waa dhawaaqay wuxuu leeyahay alaa ina alkhamra qad xurimat war khamradii waa la xarimay saasuu leeyahay halkaa eray buu ku dhawaaqayaa intaa gaarsii baa la yidhi qaala fajarat waxaa qulqushay fii sikaki almadiina magaaladii madiina waddooyinkeedii iyo khamradii ku qulqushay nin walba wuxuu khamrahaya o dhan dhanba waddada la soo istaagay ku daadiyey waxaa loo daadinayo kow lilidhaar in la muujiyo munkarka asagaa awal xalaasha ah hadda la xarimay in bannaanka laiska sifeeyey ayaa la muujinaya isaalatulmunkar calaman weeyaan laba khamraduna inayna nijaas ahayn sida cabitaankeeda xaaraana ah lianna kulla xaraamin najis maaha wa kullu najisin xaraam wax kastaoo nijaasa waa xaaraan laakiin xaaraan kasta nijaas maaha shaygan waa xaaraan iyo waa nijaas way kala tahay marka lama cabi karo laakiin nijaas weeyaanoo lama taaban karo ma aha fajarat fii sikaki almadiina ay ku daadiyeen ay qulqushay faqaala lii abu dalxa wuxuu igu yidhi ukhruj adna bax anasow faahriqha daadi faharaqtuha waan daadiyey faqaaluu waxay dhaheen raggii baa wada hadlay su-aalo isweydiiyey aw qaala bacduhum baa waxay dhaheen qutila fulaan khamradii la xarim waan aragnaa waa kaan cabaynay iska cabi jiray qutila fulaan weliga hebel baa la dilay qaswatu uxud raggii lagu laayay xamsiyay ka mid ahaayeen qutila fulaan qutila fulaan hebelna waa la dilay wahiya fii buduunin iyadoo calooshooda ay ku jirto oo subaxdaa ku qureecday ayaa la dilaye xaalkooda muxuu noqon doonaa qaala falaa adrii ma ogi min xadiidi anasin anas xadiidkiisa inuu yahay faanzla allahu buu yidhi qaala wuxuu yidhi faanzla allahu falaa adrida marka waxaa weeya raawiga xadiidka warinaya marka wuxuu leeyay faanzla allahu ilahi wuxuu soo dejiyey laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaxun fima طacimuu ida ma اtaqw waaaamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow dadka mu'miniinta ee camal saalixa la yimid oo wixii markaa waajibka ahaana gutay wixii ka xaaraan xilliga ahaana iska ilaaliyey junaaxun ma ahanin fii ma طacimuu waxay cuneen intaan la xarimin oon ilaahay unan xarimin waxay cuneen dembi korkooda ma ahan idaa mataqow wa aamanuu wacamilu saalixaat hadday muuminiin muttaqiin oo camal saalixa la yimid ay ahaayeen wixii markaasi waajib ahaa oo takaaliif ahaa ay guteen wixii gadaal laga xarimi doono oo markaa aan xaaraam ahayn looma haysto dhibaato ma aha loomana haysta aayadda soo degtay qaala xadaanaa yaxya bnu ayub qala xadaanaa ibnu culaya ismaaciil qaala akbarana cabdilcaziiz bnu suhayban qaala sa'aluu anas bnu malik bay waxay weydiiyeen can ilfadiiqi timir laisku dardaray oo la kariyey faqaaluu waxay dhaheen maa kaanat lana khamrun khamr maanan aqoonin buu yidhi faqaala anas wuxuu yidhi annaga xilliga anaga khamre maba jirin kayra fadiiqikum haada fadiiqan aad isku dardaraysaan alladii tusamuunahu lfadiiq aad ku magacaabaysaan kaasaa xilliga anagii khamradii la xarimayay middaa naftarkeeda ahayd bishardi liskaar waa goorma in laisku daro miyay khamro ku noqon maya markii laisku daro khamro markay noqoto oy maandooriye noqoto waa marka la laakiin haddaad laba shay oo kala duwan isku darsato juus ka dhigato oo aad migis ka dhigato isku darsato markaana cabto dhib ma laha marka wuxuu leeyahay hum inii laqaa'imun anoo taagan asqihaa waraabinaya abaa dalxata abaa dalxa iyo wa abaa ayuub warijaalan uu sheegi doono ubay uu ka mid yahay min asxaabi rasuulillaahi sala allah alay slam fii beytina guriga anagii bay imaada anagoo waraabinayo oon u qaybinayo isagaa u yaraa in leele id jaaa rajulu nin baa yimid faqaala hal balaqakum alkhabar war mayna soo gaaray waa ninkii naadiga dhawaaqaya qulnaa laa maya qaala fa ina alkhamra khamradii qad oo warkiisa in lagu kalsoonaayo lagu camalfalaayo lagu dhaqmaayo yaa warkay sheegay iyo aan hubsanna iyo aan dib u noqonaya lama dhihin nabigu ka sheegay waa saxaabi waxaa hadlaaya qaala wuxuu yidhi abu dalxa yaa anas ariq daadi haadihi alqilaal ashuumadan daadi sida loo tamadin jiray ee loo isticmaali jiraad garanaysaa ashuumada meeshan safan ee la keediyay martidu iyo dadkaasi jiiraanka iyo dariska iyo asxaabta iskugu imaanayseen cabbahay dhammaan daadi buu yidhi qaala famaa raajacuuha kumaynan celinin masaladii ninkii walaa sa'aluu canhaa mayna weydiinin bacda khabari rajuli ninkaa khabarkiisa kadib qof kale mayna su'aalin waxaan waa xaaraanba hadduu yidhi khalaas samicnaa wa atacnaa weeyaan markiiba waa dhaqan geliyeen waxay hayeenna way daadiyeen ah, waxay hayeenna way daadi iskumay dhajin jirin shaygan haddiiba la xarimo hawadooda way gowraci jireen laa yu'minu axadukum xataa takuuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bih hawada qofka waxaa la rabaa sida iimaanka saxda ee la rabo waxaa weeyaan hawadaada inay raacdo wixii nabiga uu yimid calayh salaam ee wixii diintaha ah inay hawada daba gasho maaha inay hawada socoto oy diintu daba socoto maaha oo sa adiga hawadaada in lagu raarraaco aad raadiso ma diintaa la rabaa in hawada lagu gowraco la raaciyo qaala waxadaanaa yaxya ibnu ayuub xadaanaa ibnu culaya ismaaciil qaala waakbarana sulaymaan taymi qaala xadaana anas bnu maaliki qaal inii la laqaa'imun anoo kor taagan cala alxayi xaafadii odayaashii xaafadii korkeedii calaa cumuumati adeeradii anoo kor taagan usqihim waraabinaya min fadiiqin lahum hoogow sharaaboo ilahaayeenoo guri reebood ilxa yaalay wa ana askaruhum anaa ugu yaraa sinan xagga daala sababta waraabintu waa saase fajaءa rajulu nin baa yimid faqaal inahaa qisee qad xurimat alkhamru khamradii la xarim faqaaluu waxay dhaheen akfiha daadi yaa anas fakafa'ta waan gambiyey daadi baa lihi waa daadiye buuri sheegan waa xaaraam hadii lagu yidhahda kusi dheganaan waa xaaraan qishi buu ahaa ribuu ahaa nacam soo lama dhin haa banaanka ka istaag wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad toobad keentaan ra'sumaalkaada besaad ku leedahay waxaan kale malihid bannaanka ka istaaga hadihi toobatu nasuuxa toobadda nasuuxada taa wey qaala qultu lianas waxaan ku yidhi maahuu muxuu ahaa uu ka koobnaa waxaasa ee dadka waraabinaysa qaala busrun warudad busriga waa nooc timirta timirtaa waxay soo martaa maraaxib cidqi iyo busri iyo rudab iyo timir iyo busrigaas iyo warudabun radab buu ahaa markaa iyadana ay la cuno wey radabka qaala faqaala abubakr bnu anas baa wuxuu yidhi kaanat khamrun yowmaidin khamradoodaa maalintaas busri iyo radab ahaan jirtay mooyeene keligeed kuma koobna khamradu qaala sulaymaan baa wuxuu yidhi waxadatanii rajulu nin baa ii warramay can anas binu maalik iga warramay annahu qaala inuu dalika ayda anasna saasuu yiri wiilkiisii hadalkiisii waa u rumeeyey inay xilligaas isticmaali jireen uun busri iyo radab qaala xadaana maxamed bin cabdillah qala xadaana muctamir bnu sulayman can abi sulayman bn taymi qaala qaala anas wuxuu yidhi kuntu qaa'iman cala ahl xayi buu dadkii la joogay qaar ka mida ah waxay ii warrameen annahu samica anas inuu maqlaayay yaquulu asagoo leh anuu samca inuu maqlay anasan anas oo yaquulu leh kaana khamrum yowmaidin saasay ahayd khamradooda oo wiilkiisii abubakr buu ku raacay qaala wxadaana yaxya bnu ayub xadaana ibnu culaya ismaaciil qaala waahbarana saciid bn abi carubata can qataada bni jacama saduusi can anas bni malikin radi allahu canhu qaal qaala wuxuu yidhi kuntu asqii waxaan waraabinaya abadalxa kowdhe wa abaa dujaana ninkii la dhihi jiray wa mucaad bnu jabal fii rahdi min alansaar ay ku jiraan koox ansaara fadakhala calayna daakhilun ku socdaa noo soo galay faqaala wuxuu yidhi xadaa khabarun war baa soo dariyey war cusub baa soo dhacay warku samadu ka socdaa isdaba dhacaya waxyigii baa degaya jibriil ayaa isku xidhaya rabbi iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigii baa degaya habeeniya maalinba axkaamu shareecaa socota ummaddii baa mar walbaba wixii wanaaggeedaa loo sheegayaa inyar in yar baa loogu sheegaya bitadaruji hal mar haddii geb lagu siiyo yacni waxaa culays bay noqon lahayd qaarkood waxay dhaqan ka dhigteen oo inta ay aqoodeen haddii hal mara la dhaho joojiya way ku adkaan lahayd walidaalika khamrada mar waa laga sheekeeyey mar waa la yar sarbeeray mar xoogow madaradeeda la sheegay mar waxaa xilligaa asaga ha u dhowaanina waxa la soo wadaba waxaa la riddu min camali shaydaani fajtanibuuh lacallakum tuflixuun ka fogaada falaaxiinna iyo liibaantiinna maandooriyana aad ka fogaantaan bay ku jirtaa ka fogaada fahal antum muntahuuna ka fogaanaysaan goodi baa la raaciyey ayib marka xadaa khabar nazala taxriimu lkhamri khamrada xaaraamnimashadeedii iyo xarimideedii baa soo degay fakafa'naaha yowmaidin maalintaa waan gembinay weelashoo dhan wa inahaa khamradu la khaliidulmusri watomr timir iyo musri laisku khalday oo laisku daray bay ahayd qaala qataada wuxuu yihi qaala anas baa wuxuu yihi laqad xurimat alkhamru khamrada waxaa la xarimay wa kaanat caamatu khumuurihim khamradaada waxaa u badnayd yowmaidin khaliidulmusri watomr timir iyo musri laisku khalday oo laisku daray ayay ahayd wixii marka khalaadada waxaa hadda la yidhahda lagu shiido ee markaaba intii laisku shiido oo biyo lagu daro ayagoo fresh lacabay mayna lahayn waxay samayn jireen timirtii baa la qaadi busrigii baa la qaadi rodobki baa la qaadi weel biyo aha ah lagu ridi waa laga sugi waa laga sugayaa maalin buu ku jiraya habeen buu ku jiraya waa ku mayaadayaa intaasaa deena laga yaaba khamradii inay soo gasho intuu mulo indho yeesho deena qofka cabbo ku sarqaamo laakiin markii intii labadaasi ka badan ba isku daro la cabo waxa weeye sharaa dayib oo xalaalo dhibaata ma qabo qaala waxadaana abu qasaara almismiciy wa moxamed bn muthana wa ibnu bashaar qaaluu waxay dhaheen akhbaranaa mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataada can anas bni maalikin qaal inii la asqi anoon waraabinay abaa dalxata wa abaa dujaana wa suhayl bnu bayda hadda nin baa lagu daraya min masaadatin anoo masaada ka waraabinayo sibraar idil oo meeshan fadhiya sibraar dhan oo halkan kuuba alguudan oo khamro ah ayaa laga soo dardaraya fiiha khaliidu musrin wa tamrin timir iyo musrin isku khalday oo la isku dharoobay habeen iyo maalin meelaha ku jiray isku mayaaday ayaa la qala wxadaثna abu طاhir axmed بn cmr bn sx qala akhbarana cabdالlahi bn whbin qala akhbarana cmr bn xaarif ana qtaada bn dicama xadaثhu anhu samica anas bn malik yaquul ina rasuul اllah salى اllah alيه ali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay an yukhlad atamru timirta in lagu daro wazahwi iyo zahwiga laisku daro uma yushrab alcabo ayuu nabigu nahiyey zahwi waxa weeyaan waa busrigii cindamaa yazhu marka uu iftiin oo dhalaalo oo qayb ka mida ah ixmiraar iyo iswidaad iyo midabkii uu bedasho busriga asaga ah markuu busrinimada ka sii baxayo oo iftiinka lala imaado midabka lala imaado welina uuna si fiican u dilaacin u bislaanin iyo timir bislaatay ayaa laysku darayaa marka maalin bay ku wada jiray weelkan oo la sugi maarataisku mayaadoo macaan ha noqoto ila wax lagu shiida lama haye markaas haddeenna khamradii ayadoo dhadhankeedii isbedelin sharaabkii yuu wuxuu isbedelayaa maadadii baa isbedelaysa iskaarkii iyo waalidii iyo wixii waxwaalayay baa meesha ka dhalanaysa marka iska ilaaliya marka horeba wixii saas oo kale min baab sadad daraa'ic wixii ku gaadhsiinaya khamro ku gaadhsiin marka horeba ka gaashaamo qaala waina dalika kaana caamata ah, khumuurihim khumradooda badankeed taas uu ahaa yowma xurimat alkhamru maalinta arrinta khamrada la xarimay busr iyo timri bay ahayd qala wxadaثna abu ظahir axmed bn cmr abarna ibn wahbin qala abaranii malik ibn anasi can isxaaq bn cabdilah bn abi dalxa an anas bn malikin anahu anas qaala wuxuu yihi kuntu asqi waxaan waraabinaya aba cubaydata bn jarax wa aba dalxa wa ubay bnu kacab sharaaman baan waraabinaya min fadiiqin wa tamrin ah nimankii reer bani salamay ahaayeen reer bani salama fadiiqin wa tamrin timirtaasi fadiiqa waa markii laisku daro markii laisku daro ayaa fadiiq la dhahaa oy karto marka fadiiqii buu hadda ka dhigay shay gaar ah marka waxaa weeyaan fadiiqin ay mafuuq mid laisku daray tamrin busrin wa tamrin baa soo maray basrin wa tamrun faataahum aatin marka fadiiqin busrin la qooyey iyo wa tamrin timirtaasoo biyaha lagu qooyey buu ka samaiyo cabaayeen faataahum waxaa u yimid aatin faqaala wuxuu yidhi kii imaaday ina alkhamra qad xurimad waa la xarimay faqaala abu dalxa wuxuu yihi anas qum ilaa hadihi aljarah ashuunka asagaa ah intaad xaggiisa aado faksirhaa jabi jabiyay lama dhin weelasha iska jabiya lama dhin laakiin ziyaada fii isaalati اlmunkar munkarka zuulintiisa inuu ku sii ziyaadiyo wuxuu ijtihaaday in weelashii uu budaago jabiyaba ee ilay inay daadiyaan oo iska dhaqaan baa ku fileed inay intay daadiyaan iska dhaqaan faqumtu waan istaagay ilaa mihraasin ayaa dubbaan la booday buuri dubbi dhagax meeshan oo waxaa ku jabin jireen ilaa meheraasin dub baan qaatay lanaa annaga aan lahayn fadarabtuhaa dubihii baan waxaan ku dhuuftay darabtuhaa waxaan ku dhuuftay jaradii biasfalihi salkan kaa dhuftay buuri ama e, e, meheraaskii yaan salka kaga dhuftay buuri xataa takasarad ilaa ay ka jajabtay oy ka daadatay qaala waxadaanaa moxamed bin almuhana xadaana abubakr can ilxanafi xadaana cabdulxamiid binu jacfarin qala xadaana abi annahu samica anas binu malikin radia allahu canhu yaquul laqad anzla allahu alaaya alatii xarama allahu fiiha alkhamr aayaddii ilaahay khamrada uu ku xarimay inama alkhamru walmaysir walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaydaan fajtaniibuuh aayadda ayada ah oo intaas oo mu'akidaad ah oo adeeg ah yaa laiskugu geeyey khamrada iyo maandooriyaha inta la adkeeyey aayadda sida loo adkeeya shay munkar ama xumaana oo laska xarimay oo lamida waa yaryahay yaa ayuha aladiina aamanuu horta muminiinta lala hadlaya magaca iimaanka iyo islaamnimadu unbaa wax qaato oo wax fahmo oo dantiisa garta oo allah ka cabsadee muminiintiiyey minama alkhamru walmaysir walansaab walazlaam isagii iyo waxaa lasdaba dhigay khamradii iyo turubkii iyo qamaarkii iyo waxyaalihii aslaamtaha ee ay gaaladu ay samayn jireen ay wax ku qaybsan jireen ku dhaaran jireen rijsu min camali shayaan maryi waa rijs wax uraayo qurura wey camalu shaydaan wey ah. fajtanibuuh ka fogaada haddana la ka fogaada fajtanibuuh lacalakum tuflixuuna falaaxi baa lagu xidhay liibaanta ku xidhan fajtanibuuh lacalakum tuflixuun inama yuriidu shaydaanu an yuuqica baynakum alcadaawata walbaqdaa fi alkhamri walmaysir shaydaanku wuxuu doonayaa inuu dhexdiina dhigo cadaawad iyo caro khamrada iyo turubkaa iyo qamaarkaa sababteed waa isdakraysaan qaar baa waa laisdakri kubaa la dakrayo kubaa wax la yeeli kubaa la caayo afxumo waa kan qadaf waa kan wayasudukum can dikri illah ilaahay dikrigiisi buu inaga reebi oo qof khamro cabaayo ama qaad ku fadhiya inuu markuu aadaanka maqlo laa xayu laa xawla u boodo way ku adkaanaysaa halkaasuu sii fadhinaya oo sii kududi oo mooda in labada lugoodba laga dabray oo ku adag tahay kicitaanka hadhowba wax xun oo salaad ahaanoo qiimo lahayn ayuu qalabqalabsiinaya oo gogol nijaas inay tahay laga yaaba oo ku tukanaya marka inamaa yuriidu shaytaan an yuqac baynakum cadaawata baqdaa fi lqabri wayasiduku can dikri illahi wa can isalaat dikrigii ilaahay iyo salaadiina waa inaga mashquulinaya waa inaga reebaya fahal antum muntahuun ma ka hadhaysaan baa la yidhi oo lagu khatimay warkii cumar radi allahu canhu wa abu xafs alfaaruuq markuu aayaddaasi maqlay wuxuu yidhi intahayna yaa rab ilaahayo waan ka joognay waan ka joognay waan ka joognay innagana midka waxaa ku dhex jira markii lala hadlo sheekh noo soo ducee ka ku yidhaahdaa kugu ron noo soo ducee ah, ka kala wabaa maarata hadallo kala laga inu ka hadlo wamaa bilmadiinati magaalada madiina sharaabun sharaab may oolin yushrabu la cabo ilaa min tamrin timir baa laga samaysan jira timirtaad artay macaan ee xalaasha ah wax ka fiican jirin ayaa markii maandooriya isku beddeshay noqotay akbarulkabaa'ir dunuubta waaweyn ayay ku darmatay geed meeshan oo geed qaaqla ah oon dhadhan lahayn oon nacaan lahayn oon udgoon lahayn oon hilib iyo lud iyo midna aan samayn karin waxba aan bixinaynin oo dhaqaalo burburinaaya oo caafimaadkii baabi'inaya oo usradii iyo reerkii kala daadiyey oo kala baabi'iyey oo xoolihii baylah ka dhigay oo bahalka wuu iska cunay intaasoo dhibaataya madarro leh asalkii asalkiisana marka horeba geed xun ahaa maxaad u malaynaysaa timirtii baa la diidan yahay hadday khamro noqoto ka carara baabu taxriimi takhliili lkhamri khamrada in la khaleeyo xaaraannimadeeda khalayntu waxaa weeyaan khamradaas maandooriyaha ah in la mucaalajeeyo wax lagu dardaro wax lagu dardaro deena la kala dejiyo kadib deen markay kala degto oo maskaxdii wixii maanka bedelay kadib ma la isticmaali kara maya idaa takhallalat hiya binafsiha ayada nafteeda haddii iska takhallulo meeshaasaa la dhigay oo iska bedelantay khamradii baa hoos u dhacday wixii maanka bedelayay in miiraa kor soo martay wixii baaba ka baxayba marka waxba dhibaato ah ma laha ta ayada ah dhib ma leh laakiin ayadii oo sideedii ah ama wax la marmariyo daawo wax lagu dardaray lama ogolo xadaثna yaxya bnu yaxya qaala akhbarana cabdالrazaq cabdiraxman bn mahdi qala xadaثna zuhayr bn xaw xadaثna zuhayr bn xalb xadaثna cabdiraxman bn mahdi can sufyaan athawri can suday can yaxya bni cabaad can anas bni malik ana nabiya sala allah alay wasalam su'ila waxaa la weydi can alkhamr tutakhadu khalla khamradii oo khal laga dhigay khal yani intii wixii maanka bedelaaya laga sameey laga bixiyo deen khal noqon khalka waa buuxaa hadda subamakadka u yaalla khal ninkii rabo tufaaxi baa laga sameeyaayo midho kalaa laga sameeya midhooyin kaleba canabka laga sameeyaa badan baa laga sameeyaa oo fiican yahay khalku laakiin inaad khamro laga keeno ma aha wax laow layar qamiiriyey oo meel la dhigay la hagaajiyo waayo laakiin khamre hadday marka hore ka soo jeeda khalkan deena khalu gadaal ka yimid weli xaaraan bay noqonaysa faqaala laa nabigu wuxuu yidhi maya lama ogolo in khamradii khal laga dhigo baabu taxriimu tadaawii bilkhamri in laisku daaweeyo waa xaaraam bilkhamri khamradii daawaan u cunayaa inaad tiraahdo ya qaadkii maaad u cunaysaa neeftu u fiican yahay neefta waxaa la yidhi neeftuu u fiican yahay neeftuu ah ama muxuu yidhi gaasku u fiican yahay ama dhiigga dhiigkarku u fiican yahay waxbuu shubay waxaasoo dhan waxba kama jira lama ogolo wax ilaahay xarimay daawo ummaddan oogama dhigin xadaana maxamed bn muana waxadiiu moxamed bn bashaar walafdi lmuana qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can simaak bn xarb can calqama bn wail can abihi wail alxadrami ana taariq bn suwayd aljucfi sa'ala nabiya nabiga calayh salaam wuxuu weydiiyey can alkhamri khamrada fanaha waa ka reebay khamro miyaha ah, xaraam wey aw karihan waa nacay asnaca inuusan ha khamre iska dah faqaala wuxuu yidhi inamaa asnacuhaa waxaan u sameeyaa nabi allow lidawaa ana cilaaj baabaan u samaystay oo ilaaj dadka ku cilaajaaba khamradaasaa dadka ku daaweeyaa faqaala nabigu wuxuu yidhi inahu laysa bidawaa daawo ma aha walaakinahu daawun cudur weeyaan buu nabiga alayh isalatu wasalaam yiri waa cudur ee daawo ma aha buu yidhi ah, cudur weeyaan ee daawo ma aha cuntona ma noqoto cabidna ma noqoto daawona ma noqoto hal xaalay fuqahadu soo reebaanoo dhahaan qofka haddii uu margado waa margaday isagoo cunto cunaayo isagoo cunto cunaayo hilibkii iyo booshadii iyo wixii buu ku cunihii ku caraabiyey isagoon isku qiyaasin isku dhelatirin cunahii deena u istaagtay wax kale oo cunaha uu iskaga dejiyana waa waayey si walba haddii la yeelay khamro besha meesha taalla markaasaa loo ogolaya inuu iskaga dejiyo khamradaas lildaruura daruura darteed Ah, mar kale lama ogolo ayib wixii maandooriyaha hadduu istixaalo sameeyo ama wax maaragtay kale oo daaw oo muxuu muxuuaha eh, daahira yaa lagu daray nisbada lagu darana way yartahay ka warran sida kuxuulka oo kale barafuunada la isticmaalo qaarkood daawada xataa la isticmaalo dadka lagu daaweeyo sharaabka qaar nisbo yaroo boqolkiiba shan ah oo nisba oo yar oo da'iilo ah hadday ku jirto oo wixii kalena uu ka badan yahay oo ama la rabo in ay eh, loola jeedo in lagu jilciyo daawadii ama aynan isbeddel iyo suudh aynan u yeelaninoo suudhaa iyadaa ay ka difaacdo waxaan isagaa loogu talagalay arrintaa ka waran culimmadu way ka niqaashaan buxuud bay ka sameeyaan culimmadii kuwoodii hore hata sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leey waxba dhibaataa ma laha liannahu istixaala la yidhahdaa min xaraamin ilaa xalaal awal xaraam bay ahayd laakiin markii maad waxyaalaha kale ka badan lagu daray way isbeddeshay magaciina isbedel muuqaalkii iyo naghadiina way isbeddeshay ayay qabaan taasay qabaan wayna jirtaa wax marka hore nijaas ahaa oo markii dambena xalaal noqday ah, sida baasha la yidhaahdo miskiga oo kale miskiga wuxuu ka soo jeeday asalkiisii baashaa la yidhaahdo gorayada miyay ahayd garanuugta miyay ahayd garanuugta eelada ama dibaada xudunteeda boog ka dhalata oo marka dambena ka soo dhacda kadib miskiga oo adyab oo tiiba isku badasha marka dhiig guntamay iyo malax oo labadaba nijaas ahaa kadibna miskun adfer ayaa ka soo baxay miskun adfar aada udgoon ayib insaanka laftirkiisa waa artay min nudfatin min calaqatin calaqada waa dhiig dhiiguna asalka waa nijaasti mubqatan ayuu noqday hilib buu noqday daahir ah ayuu noqday istixaala bay yidhahaan waxyaalaha marka masaa-ishaasi buxuud badan bay culamadu ka hadlaan shayga nijaasta hadduu istixaalo lagu sameeyo oo maadadii laga saaro ama wax ka badan lagu gelageliyo yani biyihii wasaqda ama nijaasta haba lagu safeeyey tasfiya lagu sameeyey nadiif baa laga dhigay marka biyo la cabi karo ayaaba ka soo baxaya haddii maadadii ayada laga wasafeeyo arrimahaas marka waa masalo niqaashkeeda iyo baabkeeda culamadu ay ka jawaabaan way ka hadlaan baabu bayaan ana jamiica maa yunbad wax allaala waxa la qooyo oo mima yutakhadu min alnakli waalcinab waxa gee timirta iyo cinabka laga sameeyo sama khamran khamra lagu magacaabi kol haddiiba wixii uu yahay wax khamro keeni kara xadaثani zuhayr bn xarbi qala xadaثna ismaaciil bn ibrahim akhbarana xajaaj bn abi cuثmaani qala xadaثna yaxya bn abi kaثiir ana aba kaثiirin xadaثahu can abi hurayrata radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alkhamru min haatayni shajaratayn khamrada labada geed baa laga sameeyaa annakhlatu geed timireeda walcinaba cinabka qaala xadaana maxamed bnu cabdillahi bnu numayr xadaana marka wax badan xilligii nabiga laga hadlaya geleyda laga sameeya qabandida laga sameeya raashinka la cuna laga sameeyaa oo intii la qamiiriyo oo la shiido oo la tumo kadibna ayaa iyadoo khamraa la cabayaa وxadثna mحamed بن cabdاللahi بن نmayr qal xadثna abi xadثna الأwزاعي xadثna abu kaثيir qaal samictu aba hurayrata yquل samictu rasuul الlah nabiga عalيه السلام yqulu alkhamru min haatayni shajaratayn labadan geed baa laga samaystaa naqla geed timireeda timirteeda iyo walcinaba cinabka zabiibkii cinabkii wey qaala وxadثna زuhayr بن xرb وabu kuray mxamed بن الclا qaala waxay xadثna wakic بن الجراح can أwزاعي وckrm بن camaar وcqبة بن twأm can abi kaثiiri can abi hurayrata qaal qaala rasuulu الlahi salى الlah عalيه waslم alkhamru min haatayni shajaratayn alkarma والnaqla karamka waa cinabka wey waa min in lagu tacriifiyo lagu ogaadaa la rabaa wailaa yaquuluuna alkaramu inama alkaramu qalbu lmuumin baa soo orotay wa fii riwaayati abu kurayb alkaramu waannakhl baabu karaahati intibaadi tamr timir iyo wazabiib zabiid in weel lagu rido makhluuqayni xaal laisku daray ayagoo laisku daray oo deena hal weel oo biyo inta laiskugu dadaro arrintaas waa la nacay maxaa yeele labada shay ee kala duwan ee kala macnaha iyo kala maadada ah isku darkoodaasa waxay dadejinayaan waxay dadejinayaan inay wixii isku bedelaan khamro iyo maandooriyo isku bedelo markii maalin laba maalmood joog kadib khamruuba noqon xadana shayban bn faruqa xadana jarir bn xaazim samictu caطaa bn abi rabaxin qala xadana jaabir bn cabdillahi alansari ana nabiya sala allah alيh wasalam nahaa wuxuu rabay an yukhlada zabiibu watamru in laisku daro walbusru watamru in laisku daro isku darkaasi markaaba in haddaa isku daro cabta dhib male lama diidana ee waxaa weeyaan intii laisku daro inay marxalat liskaar walghalayaan ay keento deena xilligaas wey marka la ka iska ilaaliya xadana qutayba bnu saciidna qaala xadana lid an caطaa bn abi rabaxin can jabir bn cabdillahi alansari can rasuuli ilahi sala allahu alيh wasalam nabigu nahaa wuxuu raba an yumbada in lagu tuuro nabdigu waa tuurid timirtii iyo celabkii waxaa lagu tuuray weelka biyaha wazabiibu jamiican dhammaanto hal meel lagu wada tuuro wanahaa wuxuu raba an yumbada rudabu rudabkii iyo walbusru in laisku tuuro hal meel lagu wada guriyo jamiican dhammaantood isku mayaadaanoo sharaab way aan sugno deena maalin lama maalmood kadib ayagoo khamr noqday hadhow deena khatar lagu galo xadaanii maxamed bnu xaatim xaddaana yaxya bnu saciid mamed yaxya bnu saciid ani bn juraj cabdimalik xaw xadana isxaaq bn ibraahim maxamed bn raafic walafdl bn raafic qaala waxay dh xadaana cabdurazaq bn hamaam ahbarana ibnu jurayj qaala qaala lii cadaa wuxuu igu yidhi ibn abi rabaxi wey samictu jaabir bn cabdillahi baa maqlo yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu wuxuu yihi laa tajmacuu bayna arudabi walbusr rudabkii iyo busrigii timir bay kasoo wada jeedaan ha isku darina wa bayna azabiibi zabiib watamra timirta ha kulmina nabiidan xaalayihiin kuwo mambuudaho weel ugu washubay qaala waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leyfun allayt bnu sacdin xaw xadaana maxamed bnu rumxin qaal akhbarana leyt can abi zubayr maxamed bnu muslim almaki can mawlaa xakiim bni xisaamin can jaabir bni cabdillahi alansaari radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allah aleyh wasalam nabiguu ka wariyay anuu nabigu nahaa wuxuu reebay an yunbadar zabiibu zabiibkii iyo watamru in lagu watuuro hal meela jamiican ayao wada socda wanahaa an yunbada albusru warudabu jamican ayada waadid busri waa nooc timirta ka mid a qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya akhbarana yaziid bnu zureyc can taymiy can abi nadrata ayuu ka wariyey can abi saciid اqudri ana nabiy sala la alay slm naha wuxuu reeb can itamri wzabiib an yukhlada baynahum an isku daro wa can itamri timri walbusr an yukhlada baynahum an isku khaldo o laisku daro iskaarka iyo khamrada sababta waad ogaatay labadaasoo laisku daray waxay israacinayaan yusricaani liskaara khamradii iyo maandoorintii ayay dadejinayaan wey marka adoon ogeyn ayay kuusoo gaban khamradu waxadaana yaxya bn ayub qal xadaana ibnu culaya ismaciil xadaana saciid bnu yaziid abu maslama can abi nadra can abi saciidin اlqudri qaala nahaana rasuulu llahi wuxuu naga reebay calayhi الsalaatu wasalaam an nakhlida bayna الzabiibi watamri inaan isku dhex daro wa an nakhlida busra watamra inaan isku daro qala wxadatna nas bn cali aljahdami qala xadana bishri can ibn mufadal can abi maslamata bihada isnaadi mila qala xadana qutayba bnu saciid xadana waki can ismacil bn muslim alcabdi can abi lmutawakil الnaaji can abi saciid alkhudri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slm wuxuu yihi man shariba nabiida minkum ninkii idinkaynaga midoo nabiid caba falyashrib caba zabiiban farda zabiib keligii ha qoysto sharab ha ka dhigto aw tamran fardan timir keligeed ha shiito sharaab ka dhigto aw busran fardan busri keligii ha ama ha cabo waxadaanii abu bakr bn isxaaq qala xadaana ruux bnu cubaadat daana ismaaciil bn muslim cabdi bihada isnaadi qaala nahaana rasuulu llah sala allahu aleyh waalih wasalam wuxuu naga reeb an nakhlida busran bitamri inaan ku daro aw zabiiban bitamri inaan ku daro aw zabiiban bibusri inaan ku wa qaala man sharibahu minkum qofkii idinka naga mido cabaaya falyashribu farda fadakara bimidli xadiidi wakiic qaala xadaana yaxya bnu ayuub xadaana ibnu culaya ismaaciil akhbarana hishaam adistiwaay ibn abi cabdilah can yaxya bn abi kahiir اlyamani can cabdillahi bn abi qataada can abi abi qataada qaal qaala rasuulu اllah sala اllahu alيyh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tantabiduu zahwa busrigii oo soo iftiimay weeyaanoo ka bixi raba guduud iyo soo gelinaya wey zahwiga iyo rudaba rudabka jamiican xaalay yihiin meel ha ku wada ridinoo ha ku qoysanina walaa tantabidu qoysanina ha ku wada tuurina azamiima watamra jamiican xaalay yihiin wantabiduu kula waaxidin mid kasta minhumaa ka mida calaa xidatihi gaar ahaantiisa u qoysta oo sharaab oga dhigta qaala waad sugaysaane timirtaas iyo cinabka iyo rudabkaasi inuu biyaha inti lagu daro ayaga ay ismacaaneeyaan oo saa ugu macaanaadaan baa la sugi muddo muddadaana khamradiibaa fooda soo saaran isbedelkaasi ayay daba keenaysa haddii laba nooc oo kala duwan ay yihiin laba nooc oo kala duwan hadday yihiin waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana moxamed bn bishrin alcabdiyu can xajaaj bin abi cuثmaan can yaxya bin abi katiir bi hada isnaadi milah qala xadaana moxamed bn muhana alcanazi xadaana cuثmaan bin cumar akhbarana cali huwa bn mubaarak can yaxya can abi salamata can abi qataada can rasuuli lahi ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam qaal laa tantabidu zahwa wاruda jamiican iskugu darina wlaa tantabidu ruda wazabiil jamican isku darin walakin intabidu kula waaxidin calaa xida keligeed mid walbaba qoysta oo sharaab ka dhigta wazacma yaxya wuxuu sheegay inuu laqiya cabdallahi bin abi qataada inuu la kulmay faxadatahu can abi oga warram can nabiy sal l slam bimilihi hada xadiidka wax lamid ah marka inuu bisanadin caali abu salama hada ka warinay ayib qala wxadaثani abu bakr bn abi isxaaqin xadaثna ruux bn cubaad xadaثna xusein اlmucalim dakwani lijri qala xadaثna yaxya bn abi kahiir اlyamani bihadayn اlisnaadayn hayr anahu qaal alruطb wالzahwu wالzahwa wالtamra wالzabiba asku darina wey wxadaثani abu bakr bn isxaaqin qala xadaثna cafan bn muslim xadaثna aban alcaطar qala xadana yaxya bn abi kaiirin xadaanii cabdullahi bn abi qataada can abi ana nabiy allahi sala allah aleyh waalih wasalam nahaa wuxuu reebay can khaliidi tamri walbusr in laisku daro wa can khaliidi zabiibi zabiibi watamri laisku khalday wa can khaliidi zahwi warudabi labadaasoo laisku daray wa qaala intabiduu kula waaxidin calaa xida gaar u qoysta qala wxadaanii abu salamata bn cabdiraxman can abi qataada can nabiy mitli hada alxadiid qala waxadaana zuhayr bn xarb abu kurayb maxamed bn cala walafdi lzuhayr qala xadaana wakiic can cikrima bn camaar can abi kahiir اlxanafi can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllah alيه waslam can الzabibi wاtamri wاlbusri wاtamr qaala yuntabadu kulu waaxid yunbadu waa la tuuriya waa la qoyn kulu waaxidin mid walbaba minhumaa labadooda ka mid cala xidati gaarkiisa loo qoynaya وxadaثnii زhayr بن xrb qal xadaثna hashim بن qاs qal xadaثna ckrima بن cmاr xadaثna يزيد بن cبدالرحman بن udaynata whuwa abu kaثيir اgubri abu kaثiirkan in badan soo mareyna wey xadaثnii abu hurayrata qaal qala rasuulu الlahi slى الlه عليه وsلم bmثlه وxadaثna abu bkr بن abi shayba qala xadaثna clي بن muسى can shaybani sulayman الfayrus can xabيb mcلم can سacيid بن jubayr can iبn cabaasin qaal nahaa الnabiyu slى الlه عليه وsلم wuxuu reebay naha الnabiyu an yukhlada in lasku daro atamru tamr wsabiil zabiib jamiica وan yukhlada اlbصr wالtamr jamiica labadaba waa diiday wakataba ilaa ahli jurush wuxuu u qoray reer jurash waa qaryatu fii yaman magaalo yaman ku taallo weeyaane yanhaa isagoo ka reebaya can khaliidi tamri wazabiib timir iyo zabiib isku darsanina khamray keenaysaa iska jira waxadaanihi wahb bnu baqiya akhbaranaa khaalid can daxaam ibn cabdillaah can shaybani abu isxaaq shaybani sulaymaan bihada isnaadi fi tamri wazabiib ku saabsan walam yadkur busra watamra ma sheegin waa ninkaa khaalid bn haddaan la yihahdo ninkaasaa wax mutaabicinay qal xadaثna mxamed bn raafic qala xadaثna cabdالrazaq abarana ibnu jurayj akhbaranii musa bn cuqba can naafic can ibni cumar anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cabdullahi bn cumar qad nuhiya waxaa la reebay an yunbada albusru wاruطbu jamiican in la isku daro wtamru wzabibu jamiica waa la ragay waxadaanii abubakr bn isxaaq xadaanii rux bn cubaada xadaana ibnu jurayj qala akhbarina muusa bn cuqba can naafic can ibni cumar anahu qaal qad nuhiya an yunbada busru wrudabu jamiican laisku daro waa la diiday wtamru wazabibu jamiican labadaba in laisku daro baabu nahyi can intibaadi fi lmuzafati wdubaai walxantami wاnaqiir wallah aclam wsala allah wslam alay